alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وsaxbih أجmaعin allahuma اnfacna ma callamtna وcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abu ciisa mxamed ibn ciisa ibn sawrة الtirmidi raximah اllahu taعaalى baabu ma jaءa fi صifati sharaabi rasuuli اllahi slى اllahu عalayh walih waslm wuxuu ku saabsan yahay maa jaa wixii ku soo arooray ee ku yimid fii sifati sharaabi rasuuli illaah rasuulka ilaahay sala allahu alayh waalih wasalam sharaabkiisii tilmaanta iyo sifada ay lahaayeen kadibna wuxuu sheegi doonaa sharaabkaas siduu nabigu u cabi jiray sala allahu alayh waali wasalam baabka ku xiga waa kayfiyadii waayo qala المصنف xadaثna بن أbي cmر qala xadaثna سfyاn بن عuyaynة عن معmr بن الراشhد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاaب عن cروة بن الزبير بن العwام عن cائشha أم المؤمiنiin رضي الله عنها qاaلت cائشha waxay tihi kاna أحب الشhراaب sharaabka loogu jecel badan yahay oo ugu jeclaa ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam wuxuu ahaa alxulwu lbaaridu sharaabka macaan ee qabow yuu nabigu u jeclaa calayhi salaatu wasalaam cabitaan qabow oo haddana macaan buu jeclaa nabig alayh salaam dadka qaar biyo kulul iyo raadinayo ad arkaysa marka kollaba waxaa weeyaan wixii adiga naftaada iyo aada u baahato xalaalo ilaahay ku xalaaleeyey oo mubaaxa waa ku banaanta laakiin tilmaantii haddii laga hadlaayo ama sharaabkii nabiga calayh salaam wuxuu u jeclaa biyo qabow qabowgana waa muctadil awsadka wey wax walbaba ifraad iyo tafriid dhexdaa wax dhexdhexaadaa la rabaa biyo aan aada u qaboobeyn oon baraf ahayn oo dhexdhexaadoo la cabi karo nafci leh oo jidhka dheef gelin kara macaan qaala abu ciisa wuxuu yidhi abu ciisa waa musanifkii raximah llah haakada rawaa sufyaan ibnu cuyayna sidaasuu wariyey sufyaan ibnu cuyayna oo wuxuu ka wadaa isnaadka xadiidkan oo caaisha nabiga ay u kor yeeshay sufyaan binu cuyayna wata hada alxadiida can macmarin buuna ka wariyey can zuhriyi can curwa can caaisha sanadkaas iska musnadka ah ee caaisha radi allahu canha la sheegay ilaa nabiga ay u kor yeeleen min riwaayati sufyaan bni cuyayna wey tafarada sufyaanu fi isnaadi hada alxadiid xadiidkan isaga isnaadintiisa waxaa la keli noqday sufyaan ibni cuyayna wa rawaahu cabdullahi bnu mubaarak isagana wuxuu wariyey wacabdurazaq wagayru waaxidin qof ka badan oo dadkii zuhri ka warinaya can macmar can zuhri ka warinayaye can nabiy waxay ka wariyeen sal slam mursalan xaaluu mursal yahay oo caaisha aan la sheegin walam yadkuruu fiihi mayna sheegin can curwata can caaisha mayna sheegin oo can zuhriyi can nabiy zuhri waa taabici sakiir ah marka taabicigii ka weynaa oo curwo ah iyo caaisha oo saxaabiyad ah intaas buu xadfay wahaakadaa rawaa yunusu sidaasuu wariyey wagayru waaxidin can zuhri can nabiyi sala llahu alayh wasalam mursala isaguna dariiqaas oo dariiqu yuunus ah oo mursalana waa soo arooray qaala abu ciisa mar labaad buu ku soo noqday wuxuu leey musanifka inamaa asnadahu xadiidkan waxaa isnaadiyey oo sanadkiisii maca saxaabigii wada taxay ibnu cuyaynata sufyaan ibnu cuyayna min bayni innaasi dadka dhexdoodii buu ka keli noqday keligiis dadkii kale oo irsaal xadiidka ku wariyey ayuu isaga musnad ku wariyey oo isnaadiyey marka mursal iyo musnad mursalku waa daciif anwaacda xadiidka daciifka uu ka mid yahay mursalka inqiaacaasi taabiciga meesha ka maqan oo taabici hadduu xadiidka nabiga u kor yeelo daciif buu noqonaya xadiidkaas maxaa yeelay ma aha in saxaabigii bese meesha ka maqan yahay haddii la hubo dhib ma lahaadeene taabici waxaa la arkay taabici ka warinayo oo ku kale ka warinayo o ku kale kasii warinayo marka in meeshaa ka maqan yahay qof taabici ah taabiciguna iqana waa noqdaa daciifna waa noqdaa halkaasaa marka mursalka loo tuuray qaarkood culummadu ijmaac bay soo guuriyaan sida muslim raximah llah fi muqadimati kitaabihi wuxuu ka dhigaa macnaha inuu yahay ijma ijmac buu u arkaa mursalka inuu yahay daciif <clears throat> qaarta tafsiilina waad arkaysaa <clears throat> laakiin sufyaan ibnu cuyayna waa nin iqah ah oo lu kalsoon yahay ziyaadadiisana waa la aqbalaya qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya ninka la dhihi qaala xadaanaa caliy bnu zaydin ibnu judcaan can cumar huwa bnu abi xarmala can ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabaasin qaala dahaltu maca rasuuli illaah nabigaanoo la socda waxaan gallay ana aniga iyo wakhaalid bin waliid calaa maymuunata maymuunaan u gallay maymuuna bint alxaari alhilaaliya alcaamiriya um lmuminiin radia allahu canha zawjadii nabiga fajaatnaa waxay noo keentay biinaain weel bay noo keentay min labanin caana ah weel caano ku jiraan bay noo keentay fashariba rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigiibaa cabay caanihii waxbuu ka cabay wa ana aniga buu leeyahay ibnu cabaas calaa yamiinihi nabiga midigtiisaan fadhiyaa wa khaalidun khaalid bin waliidna calaa shimaalihi bidixda nabiguu fadhiyaa hadduu nabiga cambay hambadiyaa la siin marka faqaala lii wuxuu igu yidhi nabiga asharbatu laka cabitaankan yaree weelka ku jira adigaa iska leh oo u xaq leh kol haddaad midigta ka fadhida nabiga calayhi salaatu wasalaam adaa u xaq leh waase lagaa weeyahaye xaqaadii waad ka tanaasuli kartaaye fa in shita haddaad rabto aharta bihaa waxaad u dooranaysaa khaalidan khaalid khaalidun waliid oona kaa weyn xagga da'da qaa'idahoo maaragtay halgankana jaahiliyatan wa islaaman labadaba xagga halganka qiyaadada oga horreeyey markaa soo islaamay mar dambana soo islaamo islaamnimadiisi ay dambaysay qolo reer banu maqsuum la yidhaahdo qiyaadada iyo maamulka iyo hogaanka dagaalkana caan ku ahaana ka dhashay inaha haddii laisku dardaro qaraabana aad tihiin oo mahabrada tihiin ninka odayga ah kaa hormaro faqultu waxaan idhi buu yidhi maa kuntu miihi liuuhira mid doonaya calaa suurika hambadaada axaddan qofna u doori maaynan allow hambadayay ka timid yaa hambeeyey nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hambada nabi maxamed baan u dhimanaya aniga waa barako barako iyo fadli bay wadataa tanaasulkaa kale iyo adduunye iyo arrimahaas weeye laakiin haddii meesha ay soo gashay shay khayr iyo barake iyo umuuraha kale laga heli karo taa waxaa weeyaan naftayda ibda binafsika ibn cabaas isagoo yarbu wuxuu ahaa nin fatina oo caqli badan dakihiisa aan la dhaafi karin buu ahaa iyo maskaxdiisa hambada nabi maxamed weeyaan buyr alayh salam nabi alla waxaan aad ka hadlayso marka qofna hambadaada u dooni maayo nasiib ilahay iga dhigay anigaa cabbaaya uma qaala rasuulu llah xadiidkii saxiixaan ku sugnaaye iyaduna nimanka odayaasha ahaa ibnu cabaasna midig uu ka fadhiyay nabiga odayaashuna midaxay ka fadhiyeen oo kale wey iyadana waa diiday nabiga waa siiya calayhi salaam marka hoo buu yidhi uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi man adcamahu allahu ninkuu ilaahay quudiya dacaaman raashin cunto falyaqul ha yidhaahdo markuu cuntadii cuno allahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barake wa adcimnaa naquudi khayran minhu cuntada cunto ka khayr badan sii kala fiican tahay midba mid bay ka fiicanta <clears throat> mid ka khayr badan ilahu nasiib waman saqaahu llahu ninkuu ilaahay waraabiyo subxaana wa tacaala laba rancaana ninkuu ilaahay waraabiyo falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allow baarik lanaa noo barakee fiihi caanaha wa zidnaa minhu noona ziyaadi soo maarti lama dhihin wax ka khayr badan caanaha ilahu noogu bedel ee waxaa la yidhi ilahu noo khayrku waaban haynaaye noo ziyaadi uma qaala rasul lah sal slm uma qaala saxabi qaala rasul lah sal sl nabig wuxuu yidhi laysa shayun shay ma jiro sababtii marka wuxuu cileynayaa cuntadiiba mid ka khayr badan ilaahu nasii ayaa lagu ducaystayo caanaha maxaa loo dhihi waayey oo loo yidhi ilaahu caanihii loo ziyaadi wuxuu leeyahay wax lamid ah caana maba jiraba laysa shayun shay ma jiro yujziu ku filaada makaana acaami meeshii cuntada iyo washaraabi makaano sharaabi cabid meeshood wada geli kara hayru labani aan caano ka ahayn maba jirtaba wax cuntana noqon cabidna noqon sharaabna noqon adoo ooman haddii lagu siiyo gaawo caanaa ood cabto oonki waa kaa go-aya adoo gaajaysan haddii lagu siiyo lagaajada way kaa baxaysaa wax marka labadiba u dhigma caanoun baa la hayaa sidaa darteed ilahu noo ziyaada umadiya caana qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa maymuuna bintu lxaarid gabadha la yidhaahdo zawjunabiyi waa nabiga xaaskiisii sala allahu caleyh wasalam hiya iyadu khaalatu khaalid ibnu waliid ninkaa khaalid ibnu waliid ee guriga nabiga calayh salaam fadhiyey yay habaryar u tahay wa khaalatu bnu cabaasin ibnu cabaasna habaryar bay u tahay labada meesha bay fadhiyeen oo munaasaba in la sheego way mudan yihiin markaasuu istidraaj iyo min baabi faa'ida yuu nin kaloo meesha fadhidin kusoo daray wa khaalatu yaziid bnu lasam yaziid bnu asamna asagana habaryar bay u tahay habaryar bay u tahay saddexdaasi nin qiimaha badan oo gabadhu maymuna bint alxaarif iyo saddexdan hooyooyinkood baa walaala ahaa banu xaarif bay ahaayeen banaatu xaarif banaatu xaarif bay ahaayeen waa xagga markaa hooye waxaa weeyaan aabbaha laakiin waxay isku hooye ahaayeen maymuuna asma bintu cumays xagga hooyada asma bintu cumays oo zawjatu jacfar jacfar dayaar markii dambena abubakar baa guursaday kadibna cali gabadhaasi asma la dhihi jiray yay isku xagga hooyada ka wada dhasheen waikhtalafa naasu dadku waxay isku khilaafeen fii riwaayati hada alxadiid xadiidka riwaayadiisa bay isku khilaafeen can caliyin binu zayd bnu judcaan la yidhi farawaa bacduhum barkood can caliy bni zayd unbay iska dhaheen can cumar ibnu abi xarmala wa rawaa shucbatu wuxuu wariyey can caliy bni zayd faqaala wuxuu yidhi can camar bni xarmala camar ibni abi xarmala miya mise waa camar ibni xarmala wasaxiixu buu ku leeyahay musanifka markuu niqaash keenay oo labadii ra'yiba keenay yuu tarjiix la yimid liannahu saaxibu tarjiix wey asxaabu alcilal raggii ag fannigan aad ugu xeeldheeraa rijaasha iyo aqoontooda iyo macrifadooda uu aad iyo aad yuu ka mid yahay wasaxiixu cumar ibnu abi xarmana wey cumar camar ma ahee waa cumar ibnu abi xarmana kaasuu ku rajaxay <clears throat> qaala almusanifu raximah llah baabu maa jaa wuxuu ku yimid fii sifati shurbi rasuuli illah rasuulka ilaahay sifadii iyo kayfiyadii wuxuu cabbi jiray cabitaan markay timaadana bay see u cabbi jiray ma istaaga ma fadhiga meeqa jeer buu neefsan jiray xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana husheeb ibnu bashiir alwasidi qaala xadaana caasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan wa muiira muqiirat bnu miqsam can shacbiyi caamir bnu sharaaxiil can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi bnu cabaas alhaashimi ana <clears throat> nabiya sala allahu alayh wasalama shariba waa cabay min zamzama ceelkii zamzam biyihiisii buu ka cabay wa huwa qaa'imun isagoo taagan <clears throat> xajatulwadac wey intuu imaaday wixii oo reer banu haashim ay waraabinayaan xujaydii ayuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii aan ka baqaynin dadka inay inaga qaalib noqdaan oo hadhow nabigaa meeshan istaagay oo waraabiyey oo wadaantan qabtay intii la dhaho inanaga xoog badiy haddaan ka baqaynin wadaantan saa u shubi lahaa buu nabig alay slam waan shubi lahaa markaasuu waraabiya yidhi cabaas oo markaa oday ka ahaa meesha ardukee nabiga ala salaam iwaraabiya e uu ku celceliye nabiga ilaa markii dambe dhaa nabiga waa lagugu maqanya maya iwaraabiya e sharaabka dadka cabaayaan zamzamka siiya kiibuu cabi rasuulka ala slam isagoo taagan <coughs> xadiidka marka wuxuu ku cad yahay in la cabi karo qofka isagoo taagan uu cabi karo waana masale xaadiiska kala duwana ku soo aroortay waxaa soo aroortay nahyi lafdu nahyi istaaga in lagu cabo bale waxaa soo aroortay qof istaaga ku cabay oo nabigu uu yidhi ismantaji oo iska keen wixii aad caloosha gelisay istaaga ku cabtay sidaa darteed bay riwaayadan ayadaa culammada qaar leeyihiin waxay nasakhdeen riwaayadii nahyiga ee la diiday istaaga lagu cabo yay nasakday maxaa yeele xajatulwadaac bay ahayd xajatulwadaacna waa aakhiru cumrigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaarna waxay dhaheen naskhiyaan lala soo ordire waxaa ka horeeya inuu la jamcin karo jamac baa suuroobi oo riwaayatu nahyina waa min baabi khilaafu waa laga fiican yahay riwaayadan ibaaxadana min baabi bayaan aljawaaz way bannaan tahay lakin waa laga fiican yahay ku jamci labada xadiid qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana muxamed bnu jacfar qundaq can xuseyn mucalim almukatabna waala dhahaa dugsi bu ohan jiray mukaatkataatiibta can xuseyn mualim dakwaan xuseyn bnu dakwaan can camr ibni shucaybin can abihi can jadihi jadka asaga ah jad laclaa waaye waa cabdullahi ibnu camr lanna camr ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdillaahi ibnu camr ibnu caas waaye marka can camr ibnu shucaybin can abihi garanay waa shucayb can jadihidaas ma jadu camar baa oo haddii jamc jadda camar la yidhaahdo waxay noqon maxamed buu noqon maxamed marka waa taabici xadiidku munqadic buu noqon xadiidku munqadic buu noqonaya mursal laakiin haddii la yidhahdo can jadihi jaju shucayb baa loo wadaa cabdullahi bnu camar bay noqonaysaa cabdullahi bnu camar ibnu caas saxaabiga ibnu saxaabiga weeye sidaasaana xoog badan oo riwaayadiisaasi culimmada way soo qaataan oo saxiixa iyo kuma jira laakiin bukhaari iyo kuma jire sunanka aad bu soo aad bu isticmaalaan marka waa riwaayat xisaam waaye xasan weeyaan sanadkiisa mm. qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu camr bnu caaskaas ra'aytu rasuul allah nabiga alayh salaam baan arkay oo yashrabu cabaya qaa'iman xaal uu taagan yahay wa qaacidan asagoo fadhiya labadaba way dhacday walamru fii dalika waasic wa iska bannaan tahay laakiin fadhigaa fiican qofka isagoo taagan inuu biyo qurquriyo oy wadnaha iyo beerka kaga dhacaan beerka kaga dhacaan waxaa ka fiican fadhiga haddii laakiin xaaje ay timaado meel aada fadhiisan karin degdeg aad ku sugan tahay arrimo noocaas biyihii oo meel koroo saaran oon loo fadhiisan karin intaasoo dhan hadday tahay xaajadaasi dhib laha qaala xadaana cali bnu xujrin sacdiy qaala xadaana ibnu mubaarak cabdulaahi ibnu mubaarak almarwasi can caasim alaxwal ibnu sulaymaan can ishacbiyi caamir bnu sharaaxiil can <clears throat> ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal saqaytu nabiya nabigaan waraabiyey buu leh min zamzama ceelkii zamzam ka waraabiyey fa waa cabay wahuwa qaa'imun isagoo taagan nabiga calayh salaam marka xaaladaasi baahi taagnayd iyo xaajo oo meeshaa fadhigeediiya u suuroobin <clears throat> qaala xadaana abu kurayb maxamed bn اcalا alhamadani wa muxamed ibnu ariif اlkuufi qaala waxay dhaheen muxamadaankaas labadaa muxamed xadaana ibnu fudayl ibnu fudayl asagana waa muxamed moxamed ibnu fudayl ibnu ghazawaan can alacmash sulaymaan bn mihraan alkaahili can cabdilmalik ibnu maysara can الnazaal ibnu sabra qaala wuxuu yihi nazaal utiya caliyun cali baa waxaa loo keenay bikuuzin utiya oo yaale soo maaha yaba yaal soo dhib ma laha tinna soo dhibcyo ma utiya dhibcyo loo yeelo ataa haddii ln marka ataa bay noqon utiya caliyun cali baa waxaa loo keenay bikuuzin baa loo keenay ubbo min maain biya ah. ubbo biyaa loo keenay weelasha biyaha iyo lagu shubta iyo weysada iyo lagu qaatay iyo kuuz baa la dhaha shumada baa la dhahaa marka hadda waa weel yaroo weys biyo ku jiraan wa huwa isaga fi raxba asagoo ardaagii masaajidka fadhiya rabada rabat meel kuufa kamidao raba la yihahda way jirta oo waasaxa oo la fadhiisto masaajidka ardaagiisana waa la dhahaa barandhadiisana barandhadiisana waxaa la dhahaa raba raxbo iyo waxaa jirta xariim xariimulmasjid haddii la yidhaahdo masaajidka mid maaha oo waxyaalaha la iskaga tuura anduusta la iskaga tufikaraayo waa ka baxsan yahay waa ooda kore ee sarsarka ah laakiin haddii la yidhahdo raxbat lmasjid min almasjid buu ka mid yahay masaajid kamid yaha waa lagu taxiyatlmasjid tukan karaa wixii masaajid loo diiday oo xumaana ah loo diidi wahaakada fa akhada minhu biyihii buu soo wuxuu ka soo qaatay biyihii loo keenay kafan dhuubkiisa oo yuu ka darsaday sacabkuu darsaday faqasala yadayn gacmihiisii ayuu dhaqan waa fara xashay wamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa san daarsaday sankitu biyaha geliyey yuu fiif iska soo yidhiyey wamasaxa wajahu wejigiisibuu masaxo biyihiisaa u mariyay biyo yaroo khafiif ah wadiraacayn dhudhumihiina saasuu u yarmarmariyey biyihii wa raso waa mariyey uma shariba wuxuu cabay biyihii soo haray wahuwa qaama soo taagan ma weysaystana soo maarti weysadii lugaha ku jirtay muuna dhaqin marka isagoo taagan buu cabay uma qaala wuxuu yidhi haadaa wuduu man tan waa wuduu man qof isnadaafintiis isnadaafintiis lam yuxdi a ah, weysada ka burin qofkii weysadayna ka burin weysadiisi weeye haddaad weyse qabto de way ku banaanta adoo waysaqabin wajiga dhaqatood gacmaha dhaqatood isyar nadiifiso iskaga e boorka tirtirto way ku banaanta waa wayse qabtay xoogaba yar udiday iyo gacmihii waa e iska dhii kartaa faraba ka qaadi kartaaba ila way wayse qabtay marka ninkaan waysadayna ka e burin waysadiisii weeye muka wada haakadaa ra'aytu rasuul allah nabiga sidaasaan arkay calayh salaam isagoo facala sameeyey riwaayo kale wuu tacliiqo wuxuu yidhi dadku waxay u arkaan oy nacaan waxay nacaan kala haystaan iyagoo taagan inay biyaha cabbaan anigana rasuulkaan arkay oo isagoo taagan biyaha cabbaaya buu yidhi marka way bannaan asal ahaan laakiin waa laga fiican yahay nabigana wuxuu u sameeyey min baabi aljawaaz shaygan inuu bannaan yahay oo uu nabigu u tashriiciyo ummaddiisa bannaani iyo jawaaz markii laga hadlaayo nabiga calayh salaam shay laga fadli badan yahay markii dadka kale loo fiiriyo yaa nabiga calayh salaam u fadli badan isaga oo tashriica iyo bannayntaa u bannaynayo yuu nabiga alay slam ajri thawaab ku helaya oo waa kii markuu nabiga ka hadlayay salaada sunnada oo qofka asaga oo caafimaadsan oo cudurdaar lahayn fadhiga ku tukada wuxuu leeyahay waa nisfu salaatilqaa'imi ka taagan salaadiisa niskeed buu leeyahay iyuu nabigu salaam yidhi markaasaa wixii hadalkaas laga hayo wuxuu arkay saxaabigii nabigo fadhiga ku tukanayay markaasuu madaxa gacanta saartay wuxuu yidhi aniga ajirkayga waa dhammaystiran yahay nabi alayh salaam maxaa yeelay waxaan idin caddaynaya inay bannaan tahay fadhigan inaad ku tukan karto laakiin idinka waxaan idigu sheegaya afdaliyada waxaa badan istaagana ku tukato fadhigana waa lagu tukan karaa marka in lagu tukan karo nabiga inuu ummadda u caddeeyo qowl buu ku caddayn karaa ficilna waa ku caddayn karaa waa abyan isagaa ka cad marka banaynta uu banaynayo shay mubaaxa uu samaynaayo isaga nabiga alay slam fii xaqihi waxay u tahay sunno iyo ajr iyo thawaab bay u tahay sala allahu aleyh waalih wasalam qaala xadaanaa qutayba bnu saciid wa bnu xamaad qaala xadaanaa cabdlwahaab cabdulwaarid ibnu saciid can abi cisaam can anas bn maliki radi alaahu canhu qaala ana nabi sal slam kaana wuxuu aha yatanafasu fi linaa weelka yuu u neefsan jiray yatanafas waa neefsan jiray fi linaai weelkaa uu cabaayo biyaha iyo sharaab ka cabaayo xaalkiisa iyo intuu ku guda jira cabidda ayuu u neeneefsan jiray talaa saddex jeer u neeneefsan jiray baa dhihiye ku neeneefsan jiray ma dhehis a in lagu dhex neeneefsado lama ogolo ood fuuf fuuf ku dhex tiraado sharaabkii la cabaayo marka yatanafas waa neeneefsanay fi linaai fii xaalati shurbihi min alina inaha uu ka cabaayey buu u neefneefsanayey alaaa saddex jeer idaa shariba idaa huwa shariba markuu cabaayo wayaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu huwa inaad u neefneefsato yaa xagga hunguri maraynka u sahlan oo u fiican wa arwaa cokanaanta iyo oonka inuu kaa gooyana sidaasaa u fiican buu nabiga alay slam dhihi jiray oo markaad cabayso haddaad u neefneefsatood oog markaad cabtood neefta ku yar qabataba neefta inaad ku bambayso ama ku bandhaysa ku cadaadiso waxaa ka fiican inaad neefsato marka cunihii oo neef ku jirin baa ayaa ku maraya mar walba dharagtuna sidaas ha ku fiicanoo markaad neefsato si fiican baad u dhergeysaa bikhilaaf haddii aad laakiin jugjug ka siiso adigoon dhergin baad u mara inaad dheragtay huwa amra sidaasaa u fiican xagga maaratay masaaqa iyo maaratay maraynka hunguriga wa arwaa cokolaanta iyo oonka inuu kaa baxana uu u sahlan qaala xadaanaa cali bnu khashraq qaala xadaanaa ciise bnu yunus can rishdiin ibni kurayb can abiihi kurayb mawla bna cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala la alay slam kaana idaa shariba markuu cabaayo tanafasa maratayn laba jeer buuna neefsan jiray rishdiinkaasaa nin daciif ah rishdiin ibni kurayb daciif weeyaan sanadka xadiiku waa daciif qaala xadaanaa ibn abi cumara qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can yaziid bni yaziid ibni jaabir can cabdiraxmaan bin abi camra can jadati ayaydiis buu ka warinaya kabsho aheed kabsha binti aabit xasaan binu aabit bay walaalahayeen ninkii shaacirka aha ee xasaan aha iyo gabadhan waa walaalo kabshata binti haabitin alansaariya qaalad waxay tidhi dakhala calaya nabiyu nabiga calayh salaam baa ii soo galay fa shariba wuxuu ka cabay nabigu min fii qirbatin sibraar afkiis mucallaqatin la suray qaa'iman isagoo taagan sibraarka waa maqaarka xoolaha oo weel laga sameeyo yaa sibraar la dhahaa neefkii baa la bixinaya ariga ah oo kale maalan ayaa laga bixinaya galkii ama muxuuha maqaarkii baa laga bixin la dildilaaci maayo maqaarka dad yaqaanaa ka siibi gacmihii lugihi wixii o dhan buu markaa ayuu ka saarayaa marka iron baa la toli haddii la tolo meeshii madaxeeda neefka laga bixiyey madaxiisa waa afkii weynaayo surqinintii loo sameeyo dhuuc loo sameeyo yaa marka rabana laga dhaamay markana rabana laga furayaa meelihii lugahana seen baa loo sameynoo tuub ahaanaho naad intii la geliyaa naadkaasi fag laga siiy marka la cabi rabo laga shaban rabo haddaad rabtona afka koraabaad ka cabiba intaba waa dhici jirtay waxyaalaha marka inqiraada ay baaba'ay bay kamid tahay weelasha iyo awaanida iyo weelasha hore la isticmaali jiray ama maqaar ama geed ay baaba'ay bay kamid tahay meelaha qaar waa laga helaa marka isagoo suran buu nabigu alay slam ka cabay faqumtu bay leedahay gabadhaas kabsha ah waan istaagay ilaa famiha sibraarkii afkaysii baan u istaagay faqadactu waama soo goostay bay tiri intii afkaysa ahaa baan intay qaaday toorri kusoo goysay maxaa nabiga calayh salaam baa afka saaray meeshii nabiga afka uu saarayna nin nasiib lahum baa hela marka way barakaysanaysaa siduna hadhow markuu weelkan uu duugo meelaha lagu tuurtuurin ayaduna oo nabiga calayh salaam meeshii uu taabtay aan loo xaqirin ayaduna way u samayni meel bay aayata dhigatay radia allahu canha ardaaha qaala xadaana muxamed bnu bashaar bin da marka shaahidka waxaa weeyaan maxalushaahidka isagoo taagan buu nabigu cabay wey marka xaajadaasi baalka meesha suran istaagun baa lagu cabi karaa qaala xadaana muxamed bnu bashaar bin da qaala xadaana cabduraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa cazra ibnu haabit alansari can humaama bni cabdilaahi ibnu anas bni malikin qaala kaana anas bnu maalik awgiis buu ka warinaya wuxuu ahaa yatanafasu kii neefsada fil inaai weelka ayuu u neefneefsan jiray intuu xaaladda cabitaan ku jiro alaaa saddex jeer laakiin inaad ku dhex neefneefsato lama ogol markay neefta ku qabato abini lqadxa baa soo arartay abini lqadxa can famik weelka inaad afkaada ka fogaysaa la rabaa oo aadan ku dhex neefsanin waa nadaafadda iyo aadaabta wanaagsan ee shareecaduna bartay wey in wax allaala wixii keeni kara nadaafad xumo ama keeni kara w mara dadku ay ka yaqyaqsadaan ama dhibaato iyo hadhow cudurro iyo jaraasiim keeni karaa shareecadeenna ayaan ugu hanuunisay in lagu dadaalay weyaan la ilaaliyo marka saddex jeer wa zacama anasun anas wuxuu sheegay ana nabiya sala allahu aleh wasalam kaana yatanafasu fi lilaahi inuu u neneefsan jiray weelka markuu cabaayo alaaan saddex jeer xadaana cabdulahi bin cabdi marka anas sidii nabiga alay slam uu ku arkay bu asagana ku dhaqmaya saxaabada nabiga alay salaam nabigay ku dhaqmi jireen calayhi salaatu wasalaam sideenoo kale nadariye in maynan ahayn annadari tabiiq baa la rabaa waxaan hadda sifaatka nabigan ka hadlayno o dhanba waa inaan anagana nafteenna kula dagaalno sidaan ugu dabaqi lahayn oola imaan lahayn kula dagaalno ayaa la rabaa oon baro baro jihaad aan la imaano waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subalana marka taasaa loo baahan yahay wa khayru lhadyi hadyi muxamadin sala allahu alayh waalih wasalam anas marka wuxuu leeyahay sidaasuu ahaan jiray nabiguna alayh salaam ku arkay qala xadaana cabdاllahi bn cabdالرaحman qala xadaana abu caasim الnabil can ibn jurayj cabdilmalik an abdlkrim <clears throat> cabdilkarim اljazri cabdilkarim اljazri alxadrami can ilbara ibni zayd can ibni ibnati anas bn malik anas bnu malik gabaray dhashay wiil ay sii dhashay ibnati anas anas bnu malik gabadhiisii wiilkeedii lama sheegin marka waa majhuul jahaaladaasa xadiidka dhaawici can anas bni malikin ana nabiya sala allah alay wasalam dakhala wuxuu u galay calaa umu sulaym buu u galay umu sulaym binti milxaan umu anas bnu malik zawjatu dala abu dalxa abu dalxa xaasiisi gabadh qiimo badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhaha saxaabiyaadka ka warhaya ayay ka mid ahayd manxiis bay u noqon jirtay markii nabiga alay slam u aroosto arooskiisa agaasimi jirtay oo hagaajin jirtay oo wax u geyn jirtay oo gabadha usoo gelbin jirtay gabadhaad u qiimo badan bay ahayd radi allahu canha wa wa qirbatun sibraar markuu nabiga u galay gurigii sibraar baa mucallaqa la surayo saa u sugnaa sibraarka weelka maqaarka ee biyaha ku jiro fa shariba waa kacba min fami lqirba sibraarkaa isagaa afkiisu ka caba wahuwa qaa'iman isagoo taagan nabigu faqaamat umu sulaym waa kacday ilaa ra'si lqirba sibraarkii madaxiisa intay u istaagtay faqadacada soo goosatay sidii kabsha ay samaysa oo kale wey daciif xadiidka weeyaanoo ibnu jureej cancanadiisa iyo jahaalada iyo baraa ibnu zayd oo maqbuulahoo la mutaabacaynin waxaasa iskugu tegay qaala xadaana axmed bnu nasr naysaburi qaala xadaana isxaaq ibnu muxamed alfarawi qaala xadaana ubaydat bintu ubayda bintu naail ubaydadan maanta waa gabadh bintu naailin naail gabadhiis can caaisha binti sacdin ibn abi waqaas can abiha aabbaheedo sacd ibn abi waqaasa faris asaxaaba awala man rama sahma fi sabiili illah shahida almashaahida kullaha bay dhahan markay ka hadlayaan isagi iyo rag saxaabada kamida ah, marka laga hadlayo kuwa qaar waxaa la dhahayaa beder iyo wuxuu ka qayb heble iyo heble iyo kuwana waxaa la dhahaa shahida almashaahida kullaha dhammaan goobihii liska hor imaaday cadowa ee nabiga uu hogaaminayo o dhanba uu ka qayb galay sacad bin abi waqaas radia allahu canhu walahi waxuu ahaa ninkii u horreeyey ee cadow dhaawaca ama leeb ku gana can abiha aabbaheed oo sacad bin abi waqaasa ah, ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yashrabu qaa'ima isagoo taagan ayuu cabbi jiray qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa qaala bacduhum barkood waxay dhaheen ahlucilmiga cubayda bintu naabil bilba waana aciif aciif weyaan majhuulo weeyaan xadiku waa daciif marka jahaaradaas marka daciif baabu maa jaa fi tacaduli rasuuli illah rasuulka ilaahi alayh salaam iscadilintiisi isbaraafuunintiisii rasuulka alayh salaam marash iyo cadil iyo baraafuun waxaas nabiga alayh salaam aad buu u jeclaa isaga oo caraqiisa iyo dhididkiisa inaga dhidid markuu naga imaado dhididkaasaa la dagaalaynaa oo cabirka iyo barafuunkani waxaan o dhan waxaa weeye in raaixada kariihada lala maarata la zuuliyo ama aan la dareemin laakiin rasuulka calayh salaam caraqiisa iyo dhididkiisa wuxuu ahaa min adyabi iibi wax allaala wixii udgoona ka ugu udgoon buu ahaa rasuulka sala allah alay ali wasalam waa ka shaacir kale yudakirunii cuudu lbukuuri xabiibana liana jamiica iibi minhu kamaa wuci diibka oo dhanba xaggiisa calayhi salaatu wasalaam buu ka ahaaday yacni wax allah wixii udgoon oo dhanba waxaa ka udgoon diibka nabiga calayh salaam uu ilaahay ku abuuray iyo caraqiisa sala allahu alayh waalih wasalam wa maca dalika haddana wax allah wuxuu udgoon u arka u isticmaali jiray wax allah wixii miski ah miskiga weliba adyabu diib buu ku tilmaamay rasuulka calayh salaam waa isticmaali jiray sala allahu alayh waalih wasalam meeshuu maro waa laga garan jiray carruurta yaryarkee madaxa uu u taabto madaxoodaasi udgoonkiisa maalmaha laga soo udgun jiray oo laga soo udgun jiray sala allah alayh wasalam wa maca dalika wuu jecla haddana inuu diibka iyo wuxuu baraafuun arko ismariyo qaala xadaanaa muxamed bnu raafic wغayru waaxidin qof ka badan qaaluu waxay dhaheen xadaanaa abu axmed aلzubayri qaala xadaanaa shaybaan bn cabdiرaحmaan الnaxwi an cabdilahi bn mukhtaar can muusa bn anas bn maliki can abihi anas bn malik radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana lirasuuli الlah nabiga waxaa u sugnaa uu lahaan jiray alayh الsalaam sukatun buu lahaan jiray qaruurad yatadayabu minhaa uu xaggeeda iska ka dhibaysto xaggeeda minhaa dhinaceeda uu dhiibka ku jiray uu iska marmariyo sukada waa weel diibka lagu shuban jira wey wiaa yataayabu minhaa dhiibkeeda xaggeedu ismamarin jira rasuulka alayh salaam waa haddii aan dhahnaa weel weeyaan qaarkood waxay leeyihiin waa khaliid min alayiba min aiib noocyo fara badanoo <clears throat> laisku dardaro dhiibka ka mida yay ahayd sukadu marka yataayabu minha bimanaa biha bay noqon ama minhaa tabciidiya noqonoo minhaa min bacdihaa qaarkeed dhiibkii isaga ahay sukada hadba inbuu iska marin jiray rasuulka alayh salaau wasalaam labadaba waa ku jirtaa qala xadaana muxamed bn bashaar bin dar qala xadaana cabduraxmaan bn mahdiy qala xadaana casrata bnu haabitin can humaama bn cabdillaah qaal kaana anas bnu maalik wuxuu ahaa laa yarudu iiba wax udgoon oo iiboo la siiye ma diidi jirin ma celin jirin wa qaala anas wuxuu dhihi jiray ina anabiya sala allahu aleh wasalam baa kaana ahaan jiray laa yarudu kaan celin aiiba iibka nabigu ka soo gaahay wuxuu nabigu samayn jiray ba isagana samaynaya sidaasaana hadyiga ah sidaas waqaafiyan bay ahaayeen cinda sunan sunanka iyo nabiga alay salaam dhaqankiisa ay ku istaagi jireen daba taagnaan jireen oo ku xidhnaan jireenoo ayna khilaafi jirin saxaabada nabiga sala allah alay wasalam kaana laa yarudu maxaa yeelay iibka nabigu wuxuu yihi khafiifu lmaxmali ayibu raa'ixa laba tilmaamood oo in la diidaba aan meesha ku jirin ayuu leeyahay qaadashadiisa waa wax kafiifa ah. haddii lagu mariyo iyo haddii qaruurad yaro baraful uu siiyaba wax culus oo culays kugu haysa ma aha ta labaadda wax la nici kara maaha wa udgoonba wax udgoon wey marka khafiifulmaxmal ayib raa'ixa marka inaad ka qaadato wey isagoo kalena inta badan manada iyo galabsheegadka iyo waxaasaan ku siiyey iyo barafuun baan ku siiyey iyo lamana dhaho oo wax weyn ma sii ahaa waana fiican yahay waa shay qiimo badan marka sidaa darteed buu nabigu calayh salaatu wasalaam uunan diidin waa la qaadanaya qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana ibnu abi fudayk muxamed bnu ismaaciil ibnu muslim ayaa la yidhahdaa ibn abifudeygaasi mxamed bn ismaaciil bn muslim bn abi fudeg an cabdillaahi bn muslim bn jundabin can abihi can ibni cumara qaal qaala rasuulu lahi sala اla alay waslam nabigu wuxuu yidhi alaaun saddex shay laa turaddu lama radiyo lama diido lama celiyo haddii laguu soo laaco alwasaa'idu barkimaha wduhnu subag waxaa loola jeeda waa diibkii wey wlabanu caano saddexdaas adoo marti ah oo dad la fadhiya barkii lagu soo oo jaqilayso iskaga dhig baa lagu yidhi iyo dhagax iyo wax saas oo kalea ah, waad qaadanaysaa lama diido waa laguu karaameeyey laguu ixtiraamay oo duununa waa diibkii oo haddaa soo maray oo nabiga ma diidi jiro diib haddii loo soo laaco waa isticmaali jiray waa qaadan jiray labankana waa kaan soo sheegnay ilaahu noo ziyaadi baa wala dhahaaba ilaahu noo ziyaadi mooyeene meel lagu diido ma laha xadaana maxmuud ibnu haylaan qaala xadaana abu daawuud alxafari wasmahu cumar bnu sacad ibnu cubayd ayaa la yihahdaa mashhuurun bikunyatihi kunyadaasuu mashhuur ku yahay abu daawuud alxafari cumar bnu sacdin can sufyaan huwa thawriyu sufyaan ibnu saciidin masruuqin can iljurayriyu saciid ibnu iyaas baa la dhahaa ee jurayrigaasi can abi nadrata wasmahu lmundir ibnu malikin can rajulin nin oon la sheegin can abi hurayra abu hurayra ka wariyay rajulkaasna qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal sl nabigu wuxuu yidhi diibu rijaal ragga diibkooda iyo waxay baraafuun ay isticmaalaan maa dahara riixuhu udugiisa midka uu daahirka yahay ee macnaha udgoonkiisa ku soo qaban wey wa khafiya lownuhu midabkiisana uu qarsoon yahay wa iibu nisa haweenka diibkoodana iyo barafuunkooduna maa dahara lownuhu midabkiisa waxa uu muuqdo weeye wa khafiya riixuhu udugiisana uu qarsoon yahay ragga diibka isticmaalayaan diib udgoon inuu yahay baa la rabaa oo aad iyo aad udgoona carfaaya oo banaanka uu ku isticmaali karaa wadadaasa lagagu udgin karaayo maxaafishii meelahu tago dhan baa la ogolyahay inuu ka soo udgo laakiin midab ahaan inuu yar qaamid yahay oo qarsoon yaha la rabaa liannahu ziinada iyo isqurqurxintaas iyo dhaldhalaalka iyo birbiriqa waa haweenkaa ku badan haweenkaa ku badan ragga ma aha waqafya lownu saasa loo wadaa haweenka sadiibkoodu maa lownu midka midabkiisa uu muuqdo weeyaan waqafya riixu udugiisasa uu qarsoon yahayoo aan sanka lala raacaynin oo in haweenka ay ka udgaan bukuurkii iyo baraafuunkii iyo cuudkii iyo wixii uu ka soo kaco oo meelaha markay maraysanka lala raaco fitnaa ka dhalan saas darteed buu nabiga alay slam dhihi jiray ayuma imra'atin asaabat bukuuran falaa tashhad macana cishaa alaakhira haween alle haweenaydii bukuur iyo soo qaaqsato oo udgooni wax soo isticmaasha masaajidka cishaha ya inoogu imaana buhi jira nabig alayh isalatu wasalaam suuqa inay u degta ka warran nin waddada qaada ka warran inin baabuurta fuusha ka warran kasii daran kasii xun fidnaday ka mid tahay oo raggu ay ku aafoobaan haweenkuna ku aafoobaan bale nabigeenna calayhi salaam waa kii dhihi jiray haweenaydii iscatirisa oo deena ragga inay uduggeeda helaan darteed isku baraafuunaysa waa zaariya buu nabiga ku tilmaamay alayh salaatu wasalaam ficilkaasay la timid baaba xumaan ah oo xumaana ah. marka zinadii iyo faaxishadii iyo araadishii dadka xuxumaay oo sanka la soo raaco oo halkaas xumaan ka bilaabata ayaa ka dhalanaya marka walyakhrujna tafilaat markuu ka hadlaayay nabiga alayh salam laa tamnacu imaa allahi masaajid allahi walyakhrujna tafilaat haweenka guryaha masaajidda ayaan loo diidin inay imaadaan oo ku tukadaan laakiin guryahooda usii fiicanee masaajidan ayaan loo diidin haddaysa soo baxayaan ayagoon iscadirinin oon barafuuni waxba lahayn marka marka laleeyahay dhiibka ka qarsooma haweenka la rabaa waa markay banaanka u baxayso wey laakiin gurigeeda hadday joogto ninkeeda la joogto carruurteeda la joogto way is-udgoonayn kartaa wayna fiican tahay markaas inay ninkeeda isku baraafuunayso isku udgoonayso arrin fiican weeyaan <clears throat> kuwa badanoo laakiin aad cidaha markay joogaan dhaaraan iska qaba oon dan markii banaanka loo baxaayana labiska ugu dhalaal badnaa iyo baraafuunka ugu udgoonaa la bixi ayaad arkaysaa marka faatinaadda way kuwaasi fitnay la imaadeen qaala xadaanaa cali bnu xujrin sacdiy qaal ambana ismaaciil bn ibrahim an jurayriyi saciid bn iyaas an abi nadlata wasmhu mundir bni maliki an dufawi dufaawi dawsi saxaabi weeye xataa way dhahaane asxaabu sufada ka mid ahe can abi hurayrata can nabiy sala allah alay waslam mila bimacnaha xadiidkaa wax lamida macnaha xaggiisana kala mida ayuu sheegay qaala xadaana moxamed bnu khaliifa wa camr ibnu caliy qaala waxay dhaheen xadaana yaziid bn zurayci qaala xadaana xajaaj isawaaf can xanaan xanan asdi albasri can abi cumaan annahdi wasmahu cabdiraxmaan binu mil mil iyo mal iyo mul way ku banaan tahay muhallaulmiimi ayaa la yidhahdaaye cabdiraxmaan binu mil ama mal ama mul midka tirado kale waa sida tirmidi oo kale termadi iyo tirmidi iyo turmidi intaba way ku banaan tahay ayib can abi cumaan annahdi cabdiraxmaan binu mil waa nin mukadraba ah, xilligii nabiga islaamay laakiin aan nabiga arkin mukadram baa la dhahaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuullah ad warkiisa marka muxuu noqon war taabici oo kaleu noqon xadiidkuu nabiga u kor yeelo mursal baa lagu magacaabi qaala rasuulka nabiga wuxuu yidhi bu kule idaa ucطiya axadukum axadkiin haddii la siiyo arayxaana rayxaan haddii la siiyo waa nabaad udgoon weeye nabaad udgoon oo ubax oo kale oo hoosanka la saarto oo udgoon wey rayxaantu falaa yarudahu qofka yuuna diidin oo celinin fainahu kharaja wuxuu ka soo baxay asalkiisii min aljanati jannadu kasoo jeedaaye kan waa mursal waxaa mursalnimada usii dheer ninkaa xanaan la yidhaahde basriga ahna maqbuul weeye maqbuul haddaad maqasho raawiga maqbuul lagu yidhaahdo mutaabaca haddaad u hesho waa badbaaday haddii mutaabaca loo waayana la aqbali maayo marka maqbuul hayru maqbuulin id lam yakun macahu mutaabac haduun ahayn qaala abu ciisa abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi walaa nacrifu lixanaan odagaa xanaana ooma garanayno sheekaasi ayra hada alxadiia xadiikaas waxaan ahayn oon u naqaano ma laha marka muqiliinta xadiista yar buu ka mid yahay xanaan qaala xadaanaa cumar ibnu ismaaciil ibnu mujaridin ibnu saciid alhamdani qaala xadaanaa abi can bayaan bayaan ibnu bishr alaxbasi can qays ibn abi xaazim can jariir ibni cabdillaahi albajali qaala wuxuu yidhi jariir curintu waxaa la ii bandhigay bayna yaday cumar ibn khadaab cumar hortiisaa la ii bandhigay cardigu ninka madaxda ciidankiisa markii mararka qaar muhimaad iyo munaasabad ay jiraan ayaa ciidankasaa loogu bandhigaa ninka xoogale ninka dhutinaya ninka sidaa ninka tababaran arrimahaasaa la itishaafaya la fiirinaya marka cardi baa la sameeyey dadkii waxaa ka mid ahaa jariir bn cabdilaahi oo la yidhaahdo soo soo hormar curubtu beenaya dee cumar bnu khadaab fa alqaa jariiru jariir wuxuu riday ridaa ugiis asaga iska hadlaayay baa iltifaat sameeyey marka ayb alaytuma dhihin faalaa jariir wuxuu tuuray ridaahu guiis guyihu koreesaara ayuu iskaba ridayba inuu cardigii si fiican u muujiya inuu rabaa laga yaabaa oo si fiican u daahirto wamashaa wuxuu ku socday fii izaarihi hoosgunti keliya isagoo qabo ayuu ku socday qaar qaawan faqaala lahu cumar baa ku yidhi khud ridaa'aka qaado go'aada faqaala cumar baa tacliiqiyey quruxdiisuu la yaabay lilqowmi qoomka wuxuu ku yidhi maa ra'aytu ma arkin rajulan nin axsana ka wanaagsan quruxda ilaa maa balaqanaa wixii na soo gaaray mooyeene min suurati yuusufa nabi yuusuf calayhi salaam suuradiisa wixii naga soo gaaray mooyeene nin ka qurux badan weliga ma maqal buu yidhi ma soo gaarin yuusufkii ay haweenku la yaabeen ma haadaa ma haadaa eh, bashar ay dheheen in haadaa ilaa malg ay dheheen oo quruxda badnaa oo kale ah, maxay dheheen qulna haada waqulna xaasha lilahi ma hada bashar ayay dheheen basharba ma ahay dheheen in hada ilaa malakun kariim waana bashar quruxdii inbaa ilahay qurux badan buu siiyey nisf alxusni baa la siiyey dhahan ninka marka la yidhaha jariir isaguna sidaasuu ahaayo waxaa qaarkood ay laqab ooga dhigaan yuusufu hadihi lumma yuusufu hadihi lumma ummaddan yuusufkeedii nin aad iyo aad u qurux badan oo qiimo badan buu ahaa marka hadda xadiidkan calaaqal lama laha baabu diib baan ka hadlaynay iyo tacadur baan ka hadlaynaye hadda tacadur lama sheegin jamaal iyo qurux baa la sheegay marka in xoogo la yidhaahdo jamaalka iyo a iyo qofku inuu cadl iyo wax isticmaalo mima yuziid jamaal quruxda sii ziyaadinayo in laga wado wallahu aclam lakiin daahir kuma aho kuma cadda xadiidkaasna sanadkiisa daciif weeyaan oo sheekhaas sheekhu musanafka ahee cumar cumar binu ismaaciil la yihahdo ibn mujalid matruku lxadii wey matruku lxadii matrukuhuma waaxidun bihi infarad waajmacu lidacfihi fahuwa karad marka kitaabkii qiimaha badnaa ee barakaysnaa bayquuniyadaha wakaas laska soo qaadqaataa ayib laakiin guud ahaan iibka iyo cadirka iyo iibka aad buu fiican yahay waxaana weeyaan ayibiinta dadka ayibiinta ee qiimaha badan ee wanaagga badan shaygaa ayibka ahe iibka ay jecel yihiin dadka khubasada iyo shayaaiintuna khubfigay jecel yihin shaydaanku meelaha qashinka iyo wasakda iyo urku jecel yihin dadka wanaagsan ee nadiifta ikhyaartaana iibka udgoonka jecel yihin walidaalika guryaha in udgoonka lagu badiyo oo cuudka lagu badiyo oo bukhaarka iyo mxuu ahaa qaaqa lagu badiyo oo la udgooneeyo shaydaanka iyo khubsiga o dhan baa kaaga cararaya baynamaa haddii wasaqdiisa ay badato guriga uu suudhiisa iyo qashinkiisa iyo musqushiisa ay xumaato shaydaanka iyo jiniga kaama foga iyo inta xuno idil baabu wuxuu ku saabsan yahay kayfa kaana kalaamu rasuuli hadalkii nabiga sidee ahaa calayhi salaatu wasalaam waxaad ogtahay nabigu afsaxu khalqi illaah khalqigi ilahay o abuuray ninka ugu faseexa badan buu ahaa nabiga calayh salaam waxay dhahan afsaxu man nataqa bidaat daadka xarafka la yihahdo carabtoon baa ku hadasha marka qof carabiga ah, qofka u faseexo badan cajamna xaggaa iskaba dhig hadii haddii carabtiba oo u faseexo batay cajamna waxaa weeyaan alcajmaa xoolahaan hadlin baaba la dhahaa faseexa xumada marka afsaxu khalqilaahi buu ahaa ka u hadal macaanna uu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddana hadalkiisa iyo keefiyadii iyo siduu faseexona ulahaa una usii kala dhigdhigi jiray hadalka nabiga calayhi salaam ayaa lagu barayaa xadaanaa xumayd bnu mascabata albasriyu qaal xadaanaa xumayd bnu aswadi can usaama bnu zayd can zuhri can curwa can caaisha qaalat maa kaana rasuul lah nabiga calayhi salaau wasalaam ma ahayn yasrudu kii daleeriya sardakum daleerintiinan haadaa ee kana mooy sidiinoo kale hadalka ooma daleerin jirin oo oma qululuxin jirin walaakinahu kaana wuxuu ahaa yatakalamu kii hadla bikalaamin hadal bayinan cadcad oo faslin kala dhigdhigan yaxfadhu waxaa xifdin karay man jalasa ilayhi qofkii la fadhiista si gaaban buu ku xifdin jiray sidaa idinka u daleeraysaan caaisha radi allahu canha xadiidkan inkastoo hadda musanifka sanadkiisa xumayd bin mascada oo saduuqa iyo xumayd ibn aswad oo saduuqoo yahim weliba wahmi ku dhaco iyo usaama binu zayd kaas oo saduuqo yahim oo asagana ah intaasoo cillaha iskugu tagtay oo sanad ahaan uu daciif yahay laakiin wuxuu ku sugan yahay asalkiisa saxiixaynka ayuu ku sugan yahay abu hurayra intuu caaisho xujradeedii gurigii caaisha agteeda oo masaajidka rawdadii ku taalla ag fadhiistay yuu xadiistiisii muraajaceeyey faraha badnayd oo shan kun iyo waxbuu xifdisnaa marka muraajacinaya intuu akhriyey oo akhriyey oo akhriyey oo akhriyay ayadana sunnay tukanaysay salaatulaxa yuu iska kacay deen markaasaa nin baa ku yidhi taabiciinta abu hurayra ma maqlaysi markaase waxay tihi ma kaana rasuulu lahi sal sl yasrudu sardakum haada sidiinan oo kale xadiista nabiga alayh salam markuu hadlaayo ooma dareerin jirin ayay leedahay marka abu hurayraha dee kama gaar xadiis fara badan buu rabaa inuu mar walba dhammeeyo oo akhriyo oo dareeriyo oo waktibaa ku socda laakiin rasuulkeenna sala allahu aleyh wasalam isagu sifadiisa waxay ahayd alfaslu ayay ahayd kala saarsaarid iyo kala bibixin ayay ahayd haddaad dareerinayso la fahmaayana dhib malaha iyaduna laakiin waxaa weeyaan in wax la fahmo oo la kala caddeeyo hada huwa afdal saasaa saxa oo wanaagsan ama sifatu rasuuli lahi sal slam wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa yatakalamu bikalaamin bayinin faslin oo kala dhigdhigan yaxfadhu waxaaba xifdin jir majliso ilayh halkaasaa lagu xifdin jir qaala xadaanaa maxamed bnu yaxya qaala xadaanaa abu qutayba wasmahu salm bnu qutayba can cabdillahi bni muana can umaama umaama bn cabdillahi bn anas can anas bni maliki radi allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sal la alay sl wuxuu ahaa yuciidu lkelima kelimada wuu soo celcelin jiray saddex jeer saddex jeer buu soo celcelin jiray litucqala canhu si looga fahmo si looga fahmo arrintaa ma aha shay oo mutarid ahoo mar walba ama ahaan jirin waa mararka qaar markuu hadalku uu yahay hadal ihtimaam iyo muhimad iyo in maaratay si fiican loo qaato loo fahmo ama dadka la rabo inay ay si fiican qalbigooda u gasho markaasuu ku celcelin jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam waxaan soo marray nabiga alayh salaam inuu asaga oo fadhiya asagoo dingiiga fii e, nabi sal slam fi itikaa'ihi waxaan ku soo maray inuu nabiga alay slam yihi alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir alishiraaku billah wa cuquuq lwaalideyn kuma celcelin labadaas soo muxuu ku celceliyey alaa wa qawlu zuur washahaadatu zuur alaa wa qawl lilahmiya xaaladaasuu rabay nabiga alay slam si gaara ah dadka inuu iltifaat oogusoo ugu soo leexiyo oo in ayuu nabiga sala allah aleyh wasalam ayuu rabay marka waxyaalihi oo kale oo u baahan in la dul istaago oo u baahan dadku inay maaratay ay maskaxdooda ay gasho oo ay ahamiyada uu leeyahayna la fahmo in lagu celceliyo oo lagu celceliyaa fiican qaala xadaana sufyaan ibn wakiic qaala xadaana jumeyc ibn cumayr ibn cabdiraxmaan alcijliyu qaala xadaana rajulun baa noo warramay min bani tamiim ah min waladi abi haala abi haala ninkii la dhihi jiray farciisa ah abi haalihi zawji khadiijata khadiija binti khuwaylid oo nabiga calayh salaam ninkii u horreeyey ee nabiga uga horreeyey oo ninkaas isaga ah abuhaala la dhihi jiray farciisi wey yuknaa abaa cabdilaahi baa kunyadiisa la dhahaa can ibnin wiil liabi haala uu dhalay can ilxasan binu caliy buu ka wariyey wiilkaasna magaciisa waa ka soo socday hinda la dhahaa qaala wuxuu yidhi xasan sa'altu waxaan weydiiyey khaali abtigay hinda bin abihaala ahaa waa kaa soo marray sanadkane hinda bin abihaalo abtigay ah oo abihaale iyo waxaa walaala ah hindahan iyo faaduma oo nabiga gabadhiisii ahbaa isku hooyo ahoo khadiija dhashay waa kala aabbo marka abtigay uu leeyahy xasan khaali iyo abtigay hinda ibni abi haala oo ah khadiijo dhashay oo faaduma maarata hooyadeeda wa kaana wuxuu ahaa ninkaa la yihahda hinda wasaafan buu ahaa nin tilmaanta ku xeel dheer oo tilmaanta yaqaana wasfi badan oo tilmaam badan oo wuxuu arko si fiican u tilmaama faqultu waxaan ku idhi siflii tilmaan mandiqa rasuuli illaah xadiidka isagoo inta kale waa tilmaamihii kale ee nabiga abuurkiisa ku saabsanaa baan soo maray waa dheeraa intan waatan haddana hadalkii nabiga hadda i weydiinaya iyo arrimo kaleo soo socda wuxuu yidhi waxaan idhi siflii i tilmaan mandiqa rasuulilah nabiga hadalkiisa calayh salaam iyo qaabku u hadli jiray qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullah rasuulka ilahi sal slam wuxuu ahaa mutawaasila alaxzaani axzaantiisi iyo murugtiisu miday xidhiidho ayuu ahaa xusnigiisa waa xidhiidhay xusnigaa xidhiidhana muxuu yahay adduunya inuunan ka walbahaarayna nabiga waa la ogyahay calayh salaam damba kama lahayn gaalada iyo waxay ku hayaanna waxaa la yidhi haka walbahaarin walaa taxzan calayhim walaa takun fii daqin ayaa la yidhi wixii marka walbahaarkiisa nabiga alayh salaam ka bixi waayey wuxuu ahaa mar walbaba aakharo iyo maxsharka iyo qiyaamaha iyo ummadiisa iyo ma'aalkooda arrimahaasu aad oga walbahaari jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam laakiin xadiidka marka sidaas weeye inkastoo xadiidkan ay qaar culamada kala mida ah daciifiyeen oo uu kamid yahay ibnuqayim aljawziya oo uu leeyahay erayadan u wada diidaya wax cudurdaa nabiga haya ma jiro dambigiisa hore kii dambaba waa la dhaafay martaaxulbaal buu ahaa arrimo noocaasoo kale marka xadiidkan asagaa dacfi ayuu ku tilmaamayaa ninka la yidhaahdo ibnuqayim raximah allahu tacaala laakiin macnaha haddaba dhanka kale marka laga fiira sax buu noqonoo mutawaasil alaxzaan xusnigiisa nabiga calayh salaam mar walbaba iyo khushuucdiisa iyo cabsidiisa iyo muraaqabada alla subxaana wa tacala uu qalbiga ku hayo mar walba muraaqabanayo intaasba waxay ahayd mid xidhiidhay ahayd daa'ima alfikra fikradiisa iyo fikirkiisuna daa'im buu ahaa nabigu alayh salaam mar walba waxbuu fikiri jiray calayh salaam hadduu socdo hadduu fadhiyo mar walba xaaladiisa laysat lahu raaxa raaxa ooma sugneen nabiga calayh salaam oo adduunyada iyo raaxadeedii waxeedoo dhan waa ka iskaga jeedsaday dawiilu sakti aamuskiisana waa dheeraa waa aamus badnaa nabiga calayh salaam waxaada lahoona manfaco lahayn kuma hadli jirin min xusni islaami اlmari tarkuhu ma laa yacniihi marka man kana yuuminu biاllahi walyawm اlaakhir falyaqul khayra aw liyasmut wixii wanaaga khayra in lagu hadlamo in iska aamusaa fiican laa yatakalamu ma hadli jirin nabigu fii kayri xaajatin xaaja la'aan wax markaasi dan iyo daruuro iyo duruuf iyo baahi oo taalla haddaysan jirin ma hadli jirin yaftatixu اlkalaama hadalka wuxuu ku furfuran jiray oo wayakhtibuhu uu ku dhammaystiri jiray bismi اllaahi tacaala magaca ilaahay marka markuu bilaabaya bismillahi dhaho haddii kalena markuu dhammaynayaana magac kale oo alxamdu lilahi oo kale aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi ayay qaarkood ku macneeyeen oo bismillaahidaan magaca ilaahay inbuu la cuskado in bismillaahi la dhaho siiqadaas iyo in marka la dhammaynayo alxamdu lilahi la yidhaahdo khitaamku xamdigaa iska leh wayatakalamu waa hadli jiray bijawaamici lkelimi erayo jaamica ah erayo kelimooyin yaryar ah oo kelimo ka kooban jumlo ka kooban mufiidaah laakiin macnaheedu aad u fara badan yahay murtideeda aad u fara badan yahay yaa nabiga ilaahay subxaana wa tacaala uu baray uuna ku hadli jiray khasaaista uu nabigu nabayaasha kale kaga duwanaa ayay ka midaheed uutiitu bijawaamici lkelim waa eray gaaban oo murti badan macno badan faa'ido badan eray gaaban walidaalika culummadu raacraaceen jawaamicu kelimiin nabiyi sal slam waa fara badan yihiin qaarkood afartameeye arbaciin qaar khamsiin waa kii imaamu nawowi raximah llah kitaabkiisa arbaciinka ah. afartan iyo dhowr xadiid jawaamic weeye dhammaantood min xusn islaami mlma muslim ahu muslim man salima muslim min lisan inama alacmaalu binniyat waxaaso dhan ba waa jawaamic kelimo yar oo faa'ido fara badan xumbaarsan wey ibnu rajabna waa ki konton ka dhigay kitaabkiisa alculum walxikam konton buu ka dhigay marka nabiga calayh salaam wuxuu lahaa erey gaaban oo laakiin macno badan oo murti badan kalaamuhu hadalkiisuna faslun mid kala baxsan buu ahaa laa fuduula hadallo dhaadheer oo aan ku jirin maxalka iyo meesha ma aqoonin fuduul kalaam yani wixii macnaha maqsuudkahaa buu ku gaaftoomi jiray hadal dheer oo ama xashwi ah oo hadalkii maqsuudkaha dhexda laga gelgeliyo ama ma ahe maqsuudkii intii la dhameeyo wax lagu sii dardara aan macno lahayn ma aqoonin walaa taqsiira gaabinna kuma jirinoo meeshii loo baanaa oon warkii la gaadhsiinin kama soon laaban jirin laysa nabiga ma ahayn biljaafi mid qallafsan ma ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam raxiim ra'ouf uu ahaa dabacsan walalmahiinna ma ahayn mahiin iyo muhiin labada waa la xarakeeyaa marka nabiga calayh salaam maa kaana yuhiinu hayrah dadka mu ihaaneen jirin ma xaqiiri jirin ma yiisi jirin waa ixtiraami jiray waa weyneyn jiray qof wal mansiladiisu dejin jir isaguna walaa mahin mid xaqiran oo daliila ma aheen oo maxaludillo taagan ma aheene muhaab buu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam muwaqar ah oo la weyneeyey oo laga heebaysto yuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yucadimu wuxuu weyneyn jiray annicmata nicmada wixii nicmo ah oo ilaahay nicmadiisa kamida ah ama wax la xidho ama la cuno ama alaab ama geed ama waxaasoo dhanba nicmada ilaahayba inuu muncimkii iska lahaa nicmadaasi tacdiiminta uu weyneynaayo ayuu nicmadana la weyneyn jiray rasuulka calayh salaam wain daqad haba yaraato nicmadaasi nicmo yar baa ahaatee laa yadumu ma caayi jirin minhaa nicmada shayan waxba kama caayi jirin nicmada ilaahay waxba lagama sheego hadday cunto tahayna cun haddii kale iskaba dhaaf hayra anahu lam yakun ma ahayn yadumu kii caaya dawaaqan yani dawq maduuqan yani jaceyl uu jecel yahay ama dhadhan walaa yamduxu uma caayi jirin yani lam yakun may ahayn yadumu kii caaya dawaaqan ma caayi jirin horta caydi baa la anfiyey oo inuu caayo nicmada ilaahay uu wax ka sheego rasuulka calayh salaam waa ka fogaa hadduu wax ammaanayana ammaanta uu ammaanayo iyo madxiga uu madxinaayo ma ahayn wax oo dawqiisa iyo dhadhankiisa iyo macaankiisa iyo ma gelgeli jirin nabiga alayh isalaatu wasalaam ma sii jirin Ah, lam yakun ma yadumu kii caaya dawaaqa dhadhanka walaa yamduxuhu dhadhanka hadduu macaan yahayna ammaan badan kama duldhici jirin oo waxay yidhaahdaan dimatu shay waxay keenaysaa shay in la caayo waa shaanu mutakabiriin kuwa kibre ee nicmada ilahay ka santaaga ilahay nicmadiisa aan qirin kuwa shaanigooda weeyaan in la ammaano ood ammaan kala duldhacda shaygana waa shanu lmustakiriin baa la yidhi shanu lmustakiriin in wii maarata aad buunbuuniso dee ka duldhacdo oo adduunyadiiba wax weyn ay kula noqoto oo tira wax lalamida maana arkin aad buunbuuniso ayaduna waxay keenaysaa shabah iyo hungurweynan bay keenaysaa wax weyn marka asagana oma sii aan ammaani jira ma sii adduunya un weeyaan adduunya un weeyaane lam yakun damuumu yaduumu macaa jira dawaaqan dhadhan walaa yamdaxu mana ammaani jirin ammaanoo istigtaar iyo jaceyl iyo waxasaasoo kalea ay ka muuqan karto walaa tuqdibuhu dunya adduunyadu nabiga kamayna cadhaysiin jirin adduunyada hadduu waayo iyo hadduu helo iyo wa wax adduun ku saabsan laa tuqdibuhu dunya kama cadhaysiin jir walaa maa kaana lahaa iyo wixii kudhex jira adduunyada maa kaana wixii ahaada lahaa addunyada u sugnaaday midna uma cadhoon jirin fa idaa tucudiyase haddii lagu xadgudbo alxaqu xaqa haddii lagu xadgudbo diinti ilahay baa meel lagaga dhacay xuquuqdii allah meel lagaga dhacay qur-aankii sunnadii shareecadii baa la qarariyey lam yaqum ma kici jirin liqadadihi carada uu nabigu caroodo shay un shay hor lam yaqum ooma qumi jirin shayun shayna ooma qumi jirin liqadabihi liikhmaadi qadabihi carada nabiga inuu damiyo hadduu cadhoodo oo caradiisuna ay tahay xaq ilaahay oo lagu xadgudbo darteed wax qaboojin karay ma jirin nabiga alay slam samaan xidh iyo raalli ahow iyo waxaasoo dhan kol haddii shareecada la qarariyey adduunye iyo wax saasoo kalea kale ah laguma raaligelin jirin lam yaqum ma qumi jirin liqadabihi cadhadiisaa sababteeda shayun waxna wax haba yaraate ee cadadiisaasi istaajin jiray ama uqumi jiray celin karay ma laha loo wadaa xataa yantasira lahu ilaa xaqa u gargaaro ilaa xaqa u gargaaro xataa yantasira ilaa gargaaro lahu lilxaqi walaa yaqdabu ma caroon jirin rasuulku linafsihi isaga naftiisa isaga naftiisa iyo danihiisa iyo wax la yeelay iyo wax lagu sameeyey midna ooma caroonin oomana argoosanin walaa yantasiru lahaa inuu caroodo waa la anfiyey falaa yantasirula umana aargoosan jirin nabiga alayh salaam markii wax la yeelo laa yantaqimu linafsihi mid baa marjinaya mid baa hadal xun ku dhahaya mid baa wax ku dhufanaya intaana nabiga alay slam naftiisa uma aargoosan xataa tii sumaysay sunta u qarisay ama u gelisay hilibka nabiga alayh salam isaga waa si cafiyey idaa ashaara hadduu nabigu ishaarayo ashaara bikafihi sacabkiisuu ishaari jiray kulliha dhammaan markuu wax ishaari gacanta iyo hadalku isla wadi jiray oo ku ishaari jiray gacantu ishaari jiray ashaara bikafihi kulliha dhammaan oo hal far iyo waxyaala saas oo kale ishaaradiisa ma ahayne yani dadka mutakabiriinta oo kalea la dhahaa hal far iyo xataa tilmaamaya marka ishaarayaan asagoo gacanta o dhan bu israacin jiray rasuulka alayh salaatu wasalam u dadka la hadlaayo oo ishaaro loo baahdo gacantaas saa u raacin jiray hadalka ashaara bikafihi kulliha laakiin waa maa cadda tawxiida wa tashahuda waa laga soo reebaya nusuus kalaa jirtay leenay tawxiidka iyo tashahudka ishaarada markuu tawxiidka ishaarayo farta u ishaari jir hadduu khudbaynaayo hadduu maarata magaca ilahay ishaaraayo hadduu atexiyaadsanayo halkaa farkeliha la ishaari jir waka lakiin wixii kale wax laga hadlaayo waidaa tacajaba hadduu tacajubo oo la yaabana la yaabana qallabaha waa gadin jiray marka hore kafkiisi ashaara bikafihi kuliha buu saa ugu shaari jiray markii uu yaabana sidanuu soo gadin jiray gacanta uu soo gadin jiray rasulka alay salaam dhinacan kale ayuu usoo gadin jiray kafkiisa qallabahaa waidaa taxadaa hadduu sheekeenaayo itasala waa xiriirin jiray bihaa hadalkiisaasi wuxuu la xiriirin jiray biha bilishaara ishaaradaasuu la xiriirin jiray iyo kafkaasi iyo hadalka waa xiriiri jireen waa wada socon jireen wadaraba biraaxatihi sacabkiisaasna wuxuu ku dhufan jiray sacabkii alyumnaa ee gacanta midigta ku yaalay badna ibhaamihi lyusraa gacantiisa bidixda ah suulkeeda suulka baatilkeeda ayuu saa ugu dhufan jiray nabiga alayh salam markuu hadlaayo oo haddii marata tacajub loo baahdo ama dadka uu baraarujinaayo gacanta midigta sacabkeeda yuu dhankaa suulka bidixdiisaa suulka bidixda raaxadiisaa yuu saa ugu dhufan jiray nabiga alayh salaam lilintibaahi waliiqaaq dadka inuu baraarujiyo oo kale iyo ay soo arkaan ama dhegaystaan oo uu baraarujiye iyo arrimo noocaas ahaa dhici karta in laga wado waidaa qadiba hadduu nabigu u caroodo acrada waa jeesan jiray qofkii u carooday waa ka jeesan jiray wa ashaaxa waa sii jeesan jiray wa ashaaxan waa wejiga tutubi jiray ashaaxada waa lagu fasiray wejiga ayuu intuu bedelo yuuhu nabiga alayh salaam ka jeesan jiray ruuxii ka careeyey wa idaa farixa hadduu farxana qada darfahu darafti indhihiisa waa laabi jiray nabiga alay slam hadduu farxana faraxa intuu la weynaado oo qosol iyo farax iyo qofkii iyo sawfiii iyo aad ooma muujin jirine indhaha intuu laabo ayuu asagoo faraxsan buu foorarsan jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam waxba faraxa lama tandhaafi jirin jullu daxikihi caradiisa inta badan julligu waa acdamka iyo aqlabiyada inta badan cafwan jullu daxikihi qosolkiisa daxika waa qosolkiihi jullu daxikihi qosolkiisa inta badan atabasum muusood buu ahaa wuu muusoon jiray xooga ilkihiisa iyo bishimihiisa ayaa laga garan jiray nabiga alay slam inuu farxsan yahay ama qoslaayo yafturu waa qosli jiray yafturdu manaa yadxukubay yadxaku yafturu waa qosli jiray can mili xabilghamaami hamaamka waa daruuriyaha xabiguna waa waa biyaha cad ee barafka ee ka soo dhacaya marka nabiga markuu qoslaayaa lagu tilmaamayaa qosalka nabiga u qoslo sidii maaragtay daruurtii biyo cad ka soo dhacay oo kale afkii uu kala qaaday nabiga ilkihiisii cadaynkooda ayaad moodaa barafkaa cad ee ka soo dhacay daruurta ayaad moodaa baa laga wadaa yafturu wuxuu faydi jiray qosalkiisa can mili xabilghamaami daruurta xabadeeda yacnii barafkeeda iyo thalajkeeda ayuu faydi jiray bayaadan agga cadida xagga cadida ilka cadcad buu nabiga faydi jiray lawada markuu qoslo ilkiisa la arko ilka cadcad oo dahaysa ma barafba ayuu faydi jiray sala allahu alayh waaalih wasalam xadiikaasaa sheegnay ahlucilmiga qaar baa daciifiyey oo fii isnaadi ma laa yucraf ya ay dhaheen kamid ibnu qayim aljawziya raximah llahu tacaala baabu maa jaa fi dikri rasuuli illah qosolkii nabiga sala allah aleh wasalam haddaan soo maran laakiin haddana tabasum inuu ahaa hadigiisa nabiga alayh salam dhexdhexaad buu ku socon jiray marar way jirtay naadir ah oo nabiga alayh salaam gowsdambeedkiisa gawsihiisa la arki jiray inta badanse muusood bay ahaayeen qaala xadaana axmed binu maniix qaala xadaana cabaad bnu cawaaq qaala akhbarana alxajaaj huwa ibn ardah can simaaq ibni xarb can jaabir bni samura qaala jaabir wuxuu yidhi kaana fii saaqay rasuulillaah labada lugood ee nabiga dhudhumahiisa xumuushatun ayaa ku sugnaa hilbyari xumuushku waxaa weeyaan ma hilib badneen oo dadka nabiga calayh salaam hilbaha waaweyn ee muxuu ahaa ma ahayn ee wuxuu ahaa hilib yani shuban shuban oo jirkii intiisi kale ayay la socdeen wey jirkiisi inta kale dhuubni oo dhuudhuuba meehee waxa weye ma hilib badna siuu jirka intiisa kalaba uu maarata hilibkiisa uu muctadal u ahaa ayay kuwana xumuusha hilib yaraayeen wa kaana nabiga wuxuu ahaa laa yadxaku kaan qoslin ilaa tabasumaa muusood mooyeene muusoodka wax yare ilkaha qofka yar kala qaado bishimaha yar kala qaado laga garanayo faraxiisa iyo qosalkiisa soo socda fa kuntu waxaan ahaa bayuu leeyahay ninka la yidhahda jaabir kuntu waxaan ahaa idaa nadartu ilayhi markaan nabiga fiiriyo qultu waxaan dhihi jiray wejigii indhihiisa alcaynayni indhihiisa ama labadiisa indhood way kuulayihiin baa isdhihi jiray waa indho kuushay baa isdhihi jiray walaysa biakhal mana indha kuulla waan soo marray inuu nabiga indhaha kuulan jiray itmiska saddex jeer laakiin xataa isagoon indha kuuleen ayuu nabiga xirimihiisa madmadoobaayeen xirimihiisa nabiga alay salaam waan soo marray dawiilashfaar way dheedheeraayeen wayna madoobaayeen nabiga alay slam indhihiisa iyo xirrimaha adcajulcaynayn baa soo marayo isha budeedana waa tii madoobaa nabiga calayh salaam marka inuu indha kuushaad moodaysa sanadka xadiidka waxaa weeyaan daciif weeyaan oo ninkaa la yidhahda ibnulxajaaj xajaaj ibnu ardaa ninkaasaa waxaa la dhahaa kaiiru lkhaطa'i watadliis khata'iisana waa badan yahay tadliiskiisana waa badan yahay haddana cancanuu ku wariyey mudaliska hadduu can ku wariyana xadiidkiisa marduud wey waa la celinaya sheekiisa simaaq ibnu xarbina saduuq weeyaan oo isaguna wax mutaabaca maylan aakhiru cumrigiisina tagayur iyo isku dardar baa ku dhacay oo waa isku darmaday marka haddii aan ninka saas oo kale aan xadiiska lama qaato haddaan la hubin qaala xadaanaa waxaa noo waramay qutayba bnu saciid qaala xadaa akhbaranaa ibn اlhayaca cabdullahi ibn اlhayaca can cubaydillaahi bn اlmugiira can cabdillaahi bn اlxaariث binu jazin annahu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin axaddan qof agara ka badan tabasuman muusoodka min rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam axad ka badan male faraxiisa iyo bashaashadiisaa badnaa nabiga sal ly slam muusoodkiisa qof saxaabadiisa kamid aduu ka hor imaado wejigu furi jiray waa muusoon jiray rasuulka calayh salaam waa jeclaa waa ku farxi jiray naam xadiidkan asaga ah waxaa ku jira xajaaj ninka la yihahdo ibnu lahyaca oo cabdullahi ibnu lahyaca waan soo sheegnay kutubtiisa markay gubatay kadib saduuq buu ahaaye ayaa ikhtilaaf ku dhacay marka laakiin waxaa jira rag ka wariyay qabla alikhtilaaf qutaybahana kamid a qutayba bnu saciid wuxuu kamid yahay dadka ibnu lahyaca ka wariyey intuuna isku dardaarmanin wixii qutaybo ka wariy ka wariya waa la qaadan riwaayo kaleo iyadana waxaa jirtaa iyaduna ninka la yidhaahdo ibn mubaarak cabdullahi ibn mubaarak almarwasi uu ka warinayo oo bayhaqi shucab aliimaan kusoo saaray cabdullahi ibn mubaarakna wuxuu ka mid yahay ibnulhayacadadka ka wariyay qabla alikhtilaat oo waxaa jirta cabaadila cabaadila niman la yidhaahdo oo ibnulhayacad ka wariya cabdullahi ibn mubaaragana ka mid ahoo cabdullaahi ibn wahbi almasri baa kamid ahoo yaa kaloo ka mid a ah cabdullaahi ibnu ah, cabdullaahi ibnu wahbin almasriy cabdullahi ibnu mubaarak ah, almarwasi cabaadilo ah, kalea jirta cabaadilo kale ayaa jirtay oo iyaguna muxuu ahaa ka warin jiray cabdullahi mubaarak oo kuka waa la sheegsheegay lakin iska halmaan labadaasaan ka haynaa waxaan ka haynaa cabdullahi mubaarak iyo iyo cabdullaahi ah, waka kan qutaybahana cabdullahi ma lakin isaguna qabla ااkhtilaaط dadki ka wariya bu ku jiraa dadki ka wariya bu ku jiraa cabdullahi bn wahbi iyo cabdullahi bn mubaarak yaa kamida can cubaydillaahi bn اmugiirata can cabdillahi bn اxaariث ibn jaza annahu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin axadan qof akara ka badan tabasuman muusoodka min rasuuli اlahi salى اlah alيه wasalam marka xadidku saxiix buu saa ku noqonaya kol adii ibnulhayaca ragga ka warinaya ay qabla اkhtilaaf ka wariyeen qala xadaana axmed bnu khaalid alkhalaal qala xadaana yaxya bnu isxaaq asaylxaani qala xadaana layth ibnu sacdi can yaziid bn abi xabiibin can cabdillahi bn xaariin qaal ma kaana dixku rasuuli lahi sal slam nabiga qosolkiisa ma ahayn ilaa tabasuman muusood buu ahaa qahqahqah ma dhihi jirin nabiga alayh salaatu wasalaam mararka qaar waa qofka ag fadhiya waa maqli jir laakiin dhawaaq dheer iyo afka kala qaaday iyo kuma ma lahayn nabiga alay slam mar mar baa laga arki jiray gawsiis sala allahu aleyh waali wasalam xasana wuxuu leeyahay saxiixun qariiba laa nacrifu ila min xadiidi ibni sacd xadiidkaas qaala abu ciise wuxuu yidhi hada xadiidu qariibu min xadiidi leyth ibni sacdin hadda qariib bas uu ku kaaftoomay laakiin kitaabkiisa jaamic tirmidiga saxiixun qariib buu raaciyey xadaana abu camaar alxuseyn ibnu xurayf qaala xadaana wakiic qaala xadaana acma sulaymaan can ilmacruur ibni suwaydin can abi dari alkifaari jundub bn cabdillaah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yidhi inii anigu la aclamu waxaan garanayaan ogahay buu nabigu yidhi awal rajuli ninka ugu horeeye ee yadkhulu ljana jannada gelaya jannada markay dadka saabiqiinta ay hore ka galaan allah nagu daree xisaab la-aan ay ku galaan allah nagu daree kuwa ayagaa markay jannada galaan kuwa waxaa jira camalkoodii sayi-aadkooda uu badan yahay oo naarta lagu tuuri oo naarta lagu soo dahiri kadib deena jannada u dambeyn kuwaas marka way kala dabdambeeyaan si u kala dembi badan yihiin kuwa marka u dambeynaya muwaxida tawxiidka kusoo baxsan camal kale aan la imaanin oo ugu dambeyn naarta laga soo saaro jannada la gelin ninkaasuu nabigu leeya waan garanoo wa aakhiru rajuli aakhira rajuli ninka ugu dambeeya ee yakhruju min annaari naarta kasoo bixi waa saasaga eh dadka naarta kasoo baxaya ugu dambeeya jannada waxaa gelina ugu dambeeya yuutaa waxaa la keeni birajuli nin baa la keeni yuutaa waxaa la keenaya birajuli nin ayaa la keenaya yowma alqiyaama maalinta qiyaama fa waxaa la leeyahay acriduu calayhi u bandhiga sigaara dunuubihi dunuubtiisii yaryareed u bandhigaa laleeyahay dembigii yaraa ee adduunyada uu la yimid saqaa'irtahaa yaa laleeyahy baltusa wa yukhabau canhu waxaa laga qarin kibaaruhaa dunuubtii waaweyneedna waa laga qarin ah, len waxaa jirta dad sayi-aadkooda ilaahay uu xasanaad oogu bedeli marka horeba ah, yubadil llahu sayiaatihim xasanaat marka horeba oo ilaahay uu iskaga dhaafi sayi-aadkoodii wixii saqaa'ir ahaa xasanaad oogu bedeli iyo kuwa sayiaadkoodii markii naarta laga ahiro naarta markii lagu ahiro yaa haddana sayiaadkoodii xasane lagu bedeli lakin naarta la geli marka hore kadib xasanaad baa loogu bedeli jannada la gelin ninka marka waxaa laleeyahay bal sayiaadkiisa yaryaraa hala tuso wayukabaru canhu waxaa laga qarin kibaaruhaa dunuubtiisi waaweyneed fayuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay camilta ma samaysay yooma kada wakada maalin hebla kada waxaa ma samaysay wahuwa isaguna muqirun waa qiraya laa yunkir ma inkirayo ha waan sameey ha waan sameey buu lehay wa huwa mushfiqu wuxuuba ka baqiba waxaa la tusaya waa saakaa'irte mushfiqu wuxuuba ka baqayaa min kibaariha dunuubtii waaweyneed ama dalla dad la dilaahayd ama zine aheed ama muarta ribe aheed ama cuquuqulwaalidayn aheed kuwii waaweynaa oo la qariyeybu oo isagana og yahay yuuba ka cabsanaya sakaa'irta marka horuu ka qiran fa yuqaalu waxaa laleeyahay isagoo isle waad halaagsanta yaa waxaa laleeyahay acduuhu siiya makaana kulli sayi'atin sayiaa iyo xumaan kasta uu la yimid bedelkeedii camilaha uu sameeyey bedelkeedii xasanatan xasana ugu badela markuu arkay in aadka xasanaadba lagu bedelayo fa yaquulu leeyahay ina lii waxaa ii sugnaaday dunuuban dunuub ma araaha ana arkin haahuna meeshaana ku arkin dunuub aanaan arkin baa yaan jire oon sameeye haddu marka dembigiis in lasoo banaanka lasoo dhiguu rabaa oo xasanaad lagu bedelo loo sarrifo qaala abu dar ba wuxuu yidhi falaqad ra'aytu rasuula alahi sal slam baan arkay daxika isagoo qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa gawsihiisa nabiga ay ka muuqdeen sala allahu alayh waalih wasalam ou qoslay nabiga calayh salaam waxaa yeele maa wuxuu ku qoslayaa raxmadda ilaahay siday uga qaalib noqotay caradiisa kayfa wasicat eh, raxmat allah calaa adabihi ah, waraxmatii wasicat adabi waakii xadiidkii nabiga saa uu ahaa ah. marka shaahidku waxaa weeyaan qosalka nabiga alay slam u qoslay ila goosiisa laga arkay qaala xadaana axmed bnu manic qaala xadaana mucaawiyat bnu camr qaala xadaana zaida zaaidatu bn qudama can bayaan can qays bn abi xaazim can jariir bn cabdillaahi albajali qaal maa xajabanii rasuulu llah nabiga ima xijaabin mundu aslamtu intaan soo islaamay ka bilowdo weligii inaan guriga ogu gala haddaan damc iskama kay reebin walaa ra'aani ima arkin ilaa daxika waa qoslay iskama kay xijaabin oo daahintu sii daayay ama ma soo geli karta ima dhihin waa ii banaynaya waa ii ogolaanaya mar walbaba walaa raani ma arkin ilaa daxiika waa qoslaayey waa jariir bin cabdillah waa kii u duceeyey rasuulka asaga iyo qowskiisii reer axmas sanam la yidhaahdo dilkhalasa oo nimankaasi reer axmas ay yamanta ay sameeyeen oo kacba kacba alyamaaniya ay u bixiyeen ayuu nabigu alayh salaam wuxuu yidhi yaa soo baabi'inay konton nin oo markaa qoyskooda intuu kaxeeyey buu arrintaasi yuu soo baabi'iyey nabigu ka u sheegtay wuxuu nabi alla fardaha waa ka dhaca ma ihi farasfuul halkaa xabadku ku dhuftay gacanta ka saaray markaasu wuxuu yidhi allahuma habit ilaahu ku sug wajcalu haadiyan mahdiya weligii faras kama dhicin markii dambe laakiin cumar hadda mar dhow cardiga samaynaya marka shan jeer buu nabiga u duceeyey asaga iyo qowskii reer axmed sahaaba xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana mucaawiya bnu camr qaala xadaana zaa'ida bnu qudama can ismaaciil bn abi khaalid an qays bn abi xaazim an jariir bn cabdilaahi qaal maa xajabanii rasuul lah ima mancinin ima reebi walaa raani ima arkin mundu aslamtu intaan soo islaamay ilaa tabasama waa ii muusoon jiray waa igu farxi jiray xadaanaa hanaad bnu sariyin qaal xadaanaa abu mucaawiya can acmash can ibrahim can cabidata salamani cabirata bn camr asalamani can cabdillahi bni mascuudin qaal qaala rasuulu lahi sala la alay sl nabig wuxuu yidhi inii laa acrifu waxaan garanayaa aakhira ahli naar ahlunaarka qofka ugu dambeeya khuruuja naar kasoo bixidda ee naarta laga soo saaro rajulun waa nin yakruju minhaa ka soo baxaya naarta zaxfan gurguurad ba oga soo bixi waa naartii baa gubtay oo baabi'isay isagoo gurguuran bu kasoo baxaya fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay indaliq orotag fadkhul iljana jannada gal baa leeyahay waa lagu fasaxay qaala fayadhabu wuxuu tegayaa liyadkula janna inuu jannada galo fayajidu nnaasa waxaa u suuraysmaysa yajidu wuxuu helayaa uu dareemayaa annaasa dadkii qad akhaduu inay wada qaateen almanaasila boosaskii jannada boosaskeedao dhan dadki inay qaarteen oo meel banaanba aynsan jirin ayuu helayaa waa si arka wey ilaa jannada maba buuxsamaysaba ilaahay khalqi horle intuu u abuuru ku buuxinayaa subxaana wa tacaala marka dadkii jannadii inay qabsadeen boosaskiibu u malaynaya fa yarjicu waa soo laabanaya meeshuu rabbi kula hadlay fa yaquulu wuxuu leeyaha rabbi rabbigayow qad akhada naasu dadkii waxay wada qaateen almanaazila boosaski oo idilba fa yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay atadkuru zamaana ma xasuusan tahay zamankii alladii kunta fii aad ku nooleed adduunyadii baan ilaa dib u celi adduunyadii maskaxdaada dib u celi taarikhda waa ilaan adduunka lama iloobayo marka aqraba tago adduunyadii iyo wixii la samayn jiray iyo maxaa dheefaha maxaa dhibaha maxaa rafaadaha maxaa dagaalaha ma sheekadii o dhan halkii baa lagu wahaya waa lagu sheekaysani marka adduunkii ma xasuusantaha laleeyahay markaasuu leeyahay haa waan xasuusna fa yaqulu nacam ha adduunku waa xasuusana maxaa barwaaqo uu ku arki jiray maxaa guryo maxaa diyaarado maxaa webiyaal maxaa barwaaqo iyo nicmo ah maxaa cunto iyo cabida wixii oo dhan baa marka ayaa yaal ma xasuusan tahay haa buu leehay qaala fa yuqaalu waxaa lagu leeyahay tamana marka tamani wixii taqaanay maskaxda gasho ku soo aruuri waxaan rabaa magaalo dhan baan rabaa oo barwaaqaa intaas oo webi baan rabaa intaas oo beeraan rabaa waxaad maqli jirto o ogaan jirto dhan ba iska tamani inaad hesho waxaasaan rabi lahaa majeero qaala fayatamana waa tamaninaya intaasaan rabaa intaasaan rabaa intaas fa yuqaalu waxaa lagu leeyahay fa laka waxaad leedahay aladii tamanayta wixii aad tamaniday ee maskaxdaada ku soo dhacay casharata adcaafi dunya iyo adduunyada tobanlaabkeedna waa leedaha lyidhi fayaqulu wuxuu leeyahy qaala fayaqulu wuxuu leeyahay taskharu bi taskharu bi ma igu jeesjeesaysaa allow wa anta almaliku adoo maligii ah adoo boqorkii koonkao dhan iska lahaa ah miskiinkaygan maxaad miyaa igu jeesjeesaysaa ayuu leeyahay yani ninka hadalka ka imaada fihri waxaa la yidhaahda waa kii la dhihi jiray ninkii oo kale u la mid yahay oo nabiga alay slam dhihi jiray akhda'a min shiddati alfarax ah, ninkii dhihi jiray allahuma anta rabbii anta cabdii wa ana rabuka hadda addoonkayga watana rabbigaa baan farax darti sidii oo kale wayaan ninka naxdin faarax baa ku dhacay intaasoo dhan baad leeda markii la yidhi yuu majejeysaysa qaala falaqad ra'aytu rasuula allah nabiga alayh salaam baan arkay oo daxika ku qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa ay gowsihiisa nabiga ka muuqdeen sala allahu alayh waali wasalam qaala xadaanaa qutayba marka mararkaas yar baa jirto oo nabiga ilkihiisa ama gowsihiisa muuqan jireen wa ilaa inta badan muusood buu ahaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa abu laxwasin can abi isxaaq sabci can caliy bni rabiicata qaala shahidtu caliyan cali baan xaadir cali bin abi aalib yaan la joogay maalin utiya bidaabatin asagoo loo keenay faraskiisii iyo daabaduu fuuli lahaa liyarkabha inuu fuulo faraskiisii falamaa wadaca markuu dejiyey cali rijlahu lugtiisa fi rikaabi kooraha meesha lugta la saaranayo lugaha la dhigto ayaa rakaab lada loogu jeedaayo inuu lugta markuu lugta u saaray yuqaala yidhi bismi ayuu yidhi haddaad baabuur fuulayso haddaad diyaarad fuulayso sidaasoo kalea la rabaa bismi falama istawaa calaa dahriha daabadiisi dusheedii markuu ku ekaanoo si fiican ugu fadhiistay yuqaala yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahad waa nicma gaadiidka iyo rukuubkaasi socodkii wixii o dhan baad kaga badbaaday alxamdu lilah uma qaala wuxuu yidhi subxaana ayaddanu akhriyey subxaana aladii macbuudkii xaq ahaabaa nazahan ceeb iyo dhaliil oo dhan ba ay ka dheer tahay <clears throat> sakhara lanaa noo sahlay haadaa gaadiidkan iyo rukuubkan wamaa kunnaa maanan ahaaneen lahu daabadan iyo gaadiidkan muqrinina kuwa awood u haya oo kara sida dhurwaaga iyo libaaxoo kale hadday noqdaan xoolaha carari lahaayeen lama gaadiidsadeen birahan haddaan ilaahay noo sakhirin lasoo qoolqoollaafin oo sidaas quruxda badan loo samaysanin ilaahay baa noo qadaray oo noo quray oo noo sahlay walow maa kunaa lahu muqriniin annaga awood umaanan helleen uma qaala wuxuu yidhi cali alxamdu lilaahi buu yidhi alaa saddex jeer wallahu akbar buu haddana yidhi saddex jeer subxaanaka buu haddana yidhi ilaah adaan nasahan inii dalamtu waxaan dulmiyey nafsii naftayda oo intaasoo nicmood noo gashay xamdigeedii iyo mahadnaqeedii iyo shukrigeedii waan la imaan weynay fakfir lii ilaahu ii dhaaf fainahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyeene saasuu yidhi cali uma daxika markaasuu qoslay intaa markuu sameeyey ficiliya qowla ayuu cali qoslay faqultu lahu waxaan ku idhi min ayi shayin shaygeebaad ma ficilkii ma qowlkii shaygeebaad daxigta ku qosashay yaa amiira almuminiin amiir muminiinow qaala wuxuu yidhi cali ra'aytu rasuul allah nabiga alay salaam baan arkao sanaca sameey kamaa sanactu saan sameeyey oo kale uma daxika waa qoslay nabiga calayh salaam faqultu waxaan idhi min ayi shayin daxikta yaa rasuul allah rasuul allah maxaad ku qosashay qaala ina rabbaka rabbiga layacjabu wuxuu ku cajabaa min cabdi addoonkiisu la yaabaa o la cajabaa idaa tacajub ilaahay u dhigmo wey waxaan makhluuqa iyo bini aadamka iyo waxaan la ogeyn oo la yaabtay iyo waxaa maaha wax walba ilahay waa og yahay sifat lcajabna ilahay waa isku tilmaamay waa lagu tilmaamay nusuustiisa ku tilmaamay nabiga alayh salaam aclamu nnaasi lirabbihina nabi maxamed bu alayh salaam waana carabi amiruha kama jaa siday ku timid ku mara taxriif iyo taawiil iyo takyiif iyo tashbiih midna ugu samayn mahayo wa hada huwa madhabu ahli الsuna wاljamaca sidaasay ku tageen layacjabu min cabdii buu la cajabaa idaa goortii buu la cajabaa qaala uu yidhahdo addoonku rabbi kfir lii ilaahu ii dhaaf dunuubii dunuubtayda inahu laa yakfiru ma dhaafo adunuuba dunuubta hayruka adiga alla a mooyeene qayrka iyo wax aan adiga ahayn oo dhaafa ma lehe ilahu ii dhaaf markuu addoonku yidhaahdo isdhiibo oo alla kele inuu dhaafo u ogaado qufaanu dunuub inuu ilaahay yahay dembigii inuu galayna asagana uu isisku xukumo ilahay waa u dhaafaya subxaana marka hore ictiraaf baa la timid dambigay idhaaf baad leedahay haddana ilaahay baad u tiirinaysaa dambi dhaafidda inuu asaga uun subxaana wa tacaala keligii dhaafi kara wax makhluuqoo kuu dhaafi kara male hadduu ku yidhaahdo weli ama saalix ama nabi ama qofun kuma ma dhahaya nabi ma dhahayee dadka qaar oo awliyanimadii waxaa sheegta wax walba waa kuu dhaafinaya anagaada hadhow faraqayga qabsanoo jannada durdureed ku geliya geel i rax geela i rax waxaas wax ka jira malaha nabi maxamed baa wuxuu leeyahay sala allahu alayh waaalih wasalam isagoo la hadlaaya gabadhiisii faaduma aheyd nabiga wuxuu ku leeyahay camal fal oo la imow oo alla ka baq faadumay laa uni canki min allahi shaya waxba kaama deeqi karo ilah aggiisii waman baطa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu ninkii camalkiisa uu dibdhigoo shaqaysan waayo nasab iyo meeluu ku abtirsado iyo qole uu ka tirsan yahay waxba maaratay ku heli maayo ku heli maayo warka xaqiiqada waa kaas qaala xadaana moxamed bn bashaar minda qaala xadaana moxamed bn cabd illahi alansaari qala xadaana cabdاllahi bn cawn can muxamed bn muxamed bn aswad can caamir bn sacdin qaala wuxuu yihi caamir bn sacd sacdin abu waqaas baa dhalay zuhri qaala sacd ba wuxuu yihi sacdin abu waqaas zuhriy radi allahu canhu laqad ra'aytu nabiya nabigaan arkay calayh salaam daxika asagoo qoslay yowma alkhandaqi maalintii ateerada maalintii dhufayska qaswat laxzaabna waa la dhahay qaswat lkhandaq waa kii gaalada kusoo duulay madiina ee uu salmaanulfarisi khibradiisii iyo reer faris uu ka soo qaatay uu ummadda ku anfacay nabigana waa ka qaatay calayh salaam wax allaale wixii faa'iidaan oo gaalada laga heli karo ama adduunyada ku saabsan iyo taatiigka ku saabsan arrimahaas o dhanba waa laga qaadanaya <clears throat> taxliil iyo taxriim iyo muxuu ahaa akhlaaqiyaadka diiniga ah iyo cibaadaadka iyo arrimahaasi yaa iyaga shaqadayna ku lahayn oo yaclamuuna daahira min alxayaati dunya adduunyada yaqaana wax adduunyada waa laga qaadanay marka daxika yowma alkhandaqi ayuu nabiga calayh salaam qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaahay nabiga ilkihiisa calayhi salaatu wasalaam ay ka muuqdaan ah qaala wuxuu yidhi siduu ku qasli ka sheeganaya qaala wuxuu qultu waxaan idhi ninka su-aasha weydiinayo waa caamir wiilkiisi kayf kaana oo say ahayd qasalka maxay ku timid qaala wuxuu yidhi kaana rajulu nin baa jiray macahu tufsun gaashaan wata nin dagaalyahana oo axraqa almuslimiina soo aroortay riwaayo kale muslimiintii gubay soo socota oo dhib badan oo aad iyo aad u xanuujiyay muslimiintii ayaa jira toog badan marka gaashaan buu wataa oo ku gaban wa kaana wuxuu ahaa sacdun sacadna raamiya nin shiishihan ah nin shiishka iyo toogta yaqaanu ahaa wa kaana yaquulu wuxuu dhihi gaalkii kada wa kada bitubsi yuqadii jabhatahu wejigiisuu ku qarin oo gaalkii gaashaankaabu hadba dhinac yuu u wataay oo wejigi kuqarsanaya ku qarsanaya isku gabinaya kolba usaa dhihi markii haddana yuu iskaga dhigi lagu soo gano kada wa kada bitursi yuu gaashaankii sidaa dhihi oo waase yuqadii jabhatahu wejiguu ku qarqarinayaa wey haakadihii buu kuu fasiraya fanazaca lahu sacdu sacad baa wuxuu usoo siibtay oo gabooyadii kala soo baxay bisahmi leeb leeb buu la soo baxay fala markaasuu deenay falamaa rafaca ra'sah ninkii gaalka markuu madaxii xoogo kor yar qaaday wax yar ila marra uu isku qarin marra waxbuu gali oo waxbuu fiirsanayaa falamaa rafaca ra'sa markuu madaxa kor u qaaday ramaah sacad waa la fiirsadaye waa ku garay falam yuqdi lama gefin haadihii middan dambe dhowr jeer buu iskaga dhidhigay falam yuqdi lama gefin haadihi toogtan dambe minhu xaggiisa yani jabhatu wejigiisii lama gefin weji uu kala helay hal mar ah markaasuu wanqalaba rajulu ninkii dabagedoomay washaala wuxuu taagay birijli lugti lugtuu dhisay lugtuu dhisay waa baktiyey isla markiiba lugtii buu taagay fadaxika nabiyu nabiga alayh salaam baa qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa ilkihiisa ka muuqdaan alayh salaam iyo gawsihiisa qaala qultu waxaanin min ayi shayin daxikaka aw min ayi shayin daxika nabiga muxuu ku qoslay baan weydiiyeyoo qaala wuxuu yidhi min ficlihi lirajuli sida ninka uu ku sameeyey iyo cadowgii ilaahay siduu u jabay ee xanuunku muslimiinta uu ku hayeyna looga raaxeeyey taasuu nabiga ku farxaya calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale xataa inkashafat cawratu cawradiisii baa faydantay cawra faydantaa nabiga dankama laha kuma noqoslaayo ee waxaa weeyaan cadowgii ilaahay jabka ku dhacay iyo sida looga nastay ayuu ku farxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baab maa jaa wuxuu ku soo arooray fii sifati mizaaxi rasuulilah nabiga alayh salaam misaaxiisa kaftankiisa misaax waxaa la yidhaha waa hadallada mudaacabada ee laiska qosliye ee xoogo qofka lagu yar kakaftamiyo ayaa la yidhaahdaa kaftankuse waxaa la rabaa inuuna xuduudda gudbin culammadu waxay dhahaan yanbaqii an yakuuna almisaaxu mila almilxi fi acaami mila almilxi fi acaam cusbada intay u baahan tahay cuntadu cusba inta looga baahan yaha cunto waad garan wax yar haddii laga badiyo cusbadii cuntadii cuntadii khalaar bay noqon lama cuni karo hadday cusbada lagu dari waayana wax biyobiyo ay noqonaysaa marax lahoo macno lahayn ayay noqon marka sida cusbada ay cuntada u tahay oo kale kaftankuna ha ahaado inaad ka badbadisa kaftanku maanta o dhan mudaacba wadadka quslaysiin wad marka dambe xaray u dambeyn waa la caroon isgaf baa ka dambeyn haybadaadii iyo karaamadaada oo dhacdo oo adigiiba qof aan macno lahayn iska daaisha had kusoo fadhiisanaysaayoo dadka ka qosqosliyey oo macno weyn lahayn oo laga xishoonaynin baad noqon marka waa inaad qadarkeeda ilaaliso ood marmarna aad xoogow kaftanka ka qayb qaadato inta badanna aadan aad ugu sixeen dheeraanin saas ayaad rabaa ah. intaa kale waxaa si raacsan wax xaqaho runa ah ku kaftan shay run ah oo xaqah wax beenaho dadka un looga qoslisiin rabo taasna sax maaha wax run ah oo haddii hala fasiro la yidhahdo xaqiiqo ah laakiin macnaha mudaacabo iyo wadata nashaad wadata waa inay wixii noqdaan qala xadaana maxamud bnu haylaan qala xadaana abu usama can shariikihi shariik bni cabdilah can caasim alaxwal ibnu sulaymaan wey can anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay slam qaala nabigu wuxuu yidhi yaa da ludunayn buu yidhi anas musaa ku leehy laba dhagiile laba dhagaale yani daludunayn dadkao dhan ba laba dhagay leeyihin marka laba dhagaood leedahay waxaa weeyaan noocu maa waa iska kaftan waana xaqiiqo laba dhaguu leeyahay laba dhaguu leeyahay marka qaarkood waxay ku fasireen ammaan bay u tahay dhago wax weeleeya wax xifdiya ah, daeeca nabiga calayh salaam samcan wa aacan ku shaqeeya yay dhagihiisa ahaayeen saasuu nabiga alayh salam laqabkaa u bixiyay udunayn uu yihi qaala maxamuud ba wuxuu yidhi qaala abu usama yani yumaasixu ya dan udunaynna waxaa loola jeedaa nabigu waa la kaftamaya waa la kaftamaya sala allah aleh wasalam qaala xadaanaa hanaad ibnu sariy qaala xadaanaa wakiic ibnu jarac can shucbata can abi tayah mashhuurun bikunyatihi kunyadaasuu mashhuur ku yahay wasmahu yaziid bnu xumayd magaciisa yaziid ibnu xumayd baa la dhahaa can anas bni malikin qaala anas wuxuu yidhi in kaana rasuulu llah mukhafafad min ahaqiiladii wey inahu shaaniya kaana rasuulu llah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa layukhaaliqunaa kii nadheedhadheehu ahaa muncasin cani innaas mahayn dadka kama fogeen oo kama baxsaneen oo meeshaa intuu fadhiyo on looguma tegaynin ee dadku ku dhex jira rasuulka calayh salaam waa la sheekaysan waa la fadhiisan waa la cuni waa la safri rasuulka sala allah alay wasalam layukhaaliduna xataa waa lala kaftabi jireen mukhaaladada waxaa ka mid a kaftanka iyo xoogogaasa ka mid a xataa yaquula wuxuu dhihi jiray liakhin lii nin aan walaalo nahay buu le anas hooyadiis umu sulaym baa dhashay isku hooyay ahaayeen sakiirin yar iyuu wuxuu ku dhihi jiray yaa abaa cumayr maa facala nuqayr ayuu dhihi jiray abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey annuqayru shimbirkii yaraa shimbir yar buu ku ciyaari jiray oo ka dhintay marka nabigu wuxuu rabaa inuu ka qoslaysiiyo ka farxiyo oo xoogu tacsiye oga dhigo deena ilmaha uu walbahaarkii iyo isgudidii uu ka baxo ayuu rabaa nabi alayh salaam waayo kaftan oo isagu rabaa inuu kaga farxisiiyo qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa fiqhuhu hada alxadiidi xadiidkan fiqigiisa ay maa yustafaadu minhu waxaa laga faa'iidaysani ana anabiya sala allah alay slam kaana yumaasixu kow waxaa laga faa'idaystay nabiga inuu la kaftami jiray saxaabadiisa markaasi abaa umayr maa facala nuqayr hadda waxaa loola jeeda wadar maqsuud ma ahee waa wax kafta loola jeedo iyo mudaacaba iyo maarata ilmahaasoo lagu fahmaysiiyo nashaad luu geliyo wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan annahu nabigu kannaa inuu kunyo u bixiyo hulaaman wiil sagiiran yar abu hebel qofka wax dhalaa la dhahaa hebel aabbihiis abu hebel hebel aabbihiis qofka wax dhalaa la dhahaa marka ilmo yaroon waxba dhalin yuu nabiga kunyo usii bixiye way bannaan tahay in abu hebel aad la sii baxdo kamnaa ghulaaman sagiiran ayuu kunyo u bixiyey waxaa soo in la yidhi kunyada ku degdega caruurtiina intayna laqab iyo naanays xun ayna ku dhegin naanays xuna waxaa jirta saaxiibada iyo dhallinyarada iyo dadka ay ku dhajiyaan carruurta dadka intaan marka naanays xun lagu dhajinin marka hore meesheedii sii buuxiya oo kunyo usii sameeya fa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa abaa cumayr buu yidhi kunyo ugu dhawaaqay wa fiihi annahu laa ba'sa waxba dhibaato inaanan lahayn baa ku sugan xadiidkan an yucda sabiyu ilma in la siiyo adayra shimbir shimbir in la siiyo liyalcaba bi inuu ku ciyaaro shimbir loo soo qabtay ku ciyaari shimbirkaas hadduunan xanuujinaynin oo uunan maarata ka xabisaynin cuntada oo uunan dhibaato iyo adaa u keenaynin wey laakiin hadduu ku ciyaarayo cuntadiisi calafkiisana u haysto oo xayga uu xidhan yahay qafaskiisa wax loo saarayo meeshuu degayey ama uu seexanayay waxba dhibaataa ma laha dhiba ma hayste wa inamaa qaala lahu nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr nuqayr muxuu sameeyey shimbirkii kaa dhintay lianna wuxuu saa nabigu u yidhi لأnnahu kaana lahu wiilkaa yar waxaa u sugnaa nuqayrun shimbir yaroo yalcabu bihi uu ku ciyaari jirayo famaata waa ka dhintay faxasina اlgulaamu wiilkii yaraa waa walbahaaray calayhi calaa mowtihi dhimashadaasuu ka walbahaaray famaazaxahu nabiyu nabigaa la kaftamay calayh salaam faqaala ku yidhi yaa abaa cumayr maa facala nuqayr tasgiiru nuqrin shimbirkii wax yar iska ahaaye wax weynba ma siihayne bal ka waran abaa cumayro waa shimbire marka wax weyn oo la sii wilbahara ma ahe daw ka kaftaminaya nabiga alayh isalaatu wasalaam xadiidka asaga ah mudaacabo iyo farax iyo muxuu ahaa nashaad iyo mizaax hadda meeshan ku yimid haddana fawaa'id fara badan buu leeyahay xataa culummada ka mid ah culummada qaarkood sida abulcabaas adabari wuxuu ka keenay ilaa lixdan faaiido ilaa lixdan faa'iido ayuu ka soo saaray alxaafid ibnu xajar fi fatxi ilbaari baa talkhiisiyey fawaa'idda ayaga ee faraha badan alakh axmed ayaa isagana noo khulaaseeyey aw axmed sheekh axmed maxamuud awal axmed maxamuud baa isagana khulaaseeyey xaggaa degta udgoyn miya mise xasan banani oo kaa ninkii raba mulakhasahana udgoon shab ha u doonto oo kaa jazahu allahu khayran aamiin dhaha ayib baaraka allah fiik ya aba xumayr ma facala nuqayr qala xadaanaa cabaas ibn muxamed aduri qala xadaana caliy bn xasan bn shaqiiqin qaala anbana cabdullahi bn mubaarak can usama bn zaydin can saciidin maqburiy can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuula allah inaka adigu tudaacibuna waana na kaftantaaye haddii nabiga alay slam haybaday u hayeen iyo waqaarkii iyo meesha ay adduunyada iyo kaftankaa waxaasoo dhanba markaas inaynan yay u arkeen xoogow bay marka oodhan la kaftamaysa rasuul allow way qaadan waayeen qaala wuxuu yidhi inii laa aquulu ilaa xaqa waxaan xaqayn ku hadli maayo anla kaftamo laakiin xaqud baan ku hadli run dad waxaa jira maaragtay iska aftahama oo riwaayado dhiga oo dadka ka kaftamiya oo dadka ka quslisiiya oo waxaan jirin suureeya oo khiyaalaad aan jirin dadka maarata uga quslisiiya waxaa lama ogola ma banaano maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wax runa haddaad kaftankaadi u yahay dhimalah adna kusii xeel dheeran qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana khaalid bn cabdillaah can xumayd can anas bn malikin ana rajula nin yaa istaxmala rasuul allah nabiga calayhi salaam buu gaadiid ceshi weydiisay gaadiid ceshi buu weydiistay gaadiid buu weydiistay istaxmala wuxuu ka xumbaar dalbay oo ka gaadiid dalbay rasuulalahi sal la alay slam wuxuu naba allow gaadiid ceshi baan u baahana waxaan ku guuro ama aan ku jihaado ku safro fa qaala nabigaa wuxuu ku yidhi inii xaamiluka waxaan ku saari oon gaadiid kuu siini calaa waladi naaqatin hal ilmaheed hal ilmaheed baan ku siin bu yidhi ah, hal ilmaheed yaan ku siin fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa asnacu maxaan ku samayn biwaladi naaqa hal ilmaheed maxaan ku samayni gaadiid aan rarto oo hayin ah oon alaabtaydii waxay wada saartaan rabaaye hal ilmaheed maxaan ku faliya oo i tari faqaala nabiga wuxuu yidhi wahal talidu libila geelaad arkaysa ma waxaa dhalay ila nuuqu halown sooma dhalin buu yidhi rtigaad arkaysa hal baa dhashay haba weynaadeen marka waladu naaqa buu noqonayaa geel oo dhanba halun baa dhashay soo maha asu nabi sala allah alay slam waa kaftankiisi salawat waana run haddee oo xaqiiqadii way dhabtaheed qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdrazaq bn hamaam sancaani qala xadaanaa macmar bn rashid can haabit can anas bn maliki ana rajulan min ahli baadiya nin reer baadiyihii kamida dadka baadiyaha dega ee geelaya ar iyo xoolaha ay haysta ayaa baadiyada yihahdaa reer magaalkuna ay dheeftooda dhuuqaan caanahoodii iyo subadgoodii iyo hilibkoodii ay ku fadhiyaan oo cunaan dadka ahlu baadiyaha ah marka waa in reer magaalku ay mar walba ka warhayaan reer baadiyaha abaaraha hadday dhacdo u gurmadaan oo haddii ay xoolaha kaga dhacdo cudurro ay u gurmadaan oo biyalaan hadday qabsata ay u dhaamiyaan maxaa yeelay magaalo la deganaan maayo baadiya la-aan ana rajula min ahli baadiya kaana ismu magaciisa wuxuu ahaa zaahiran zaahir baa la dhihi jiray magaciisa wa kaana yuhdii ila nabiy nabigu wuxuu usoo hadiyeyn jiray sala allahu alay waali wasalam hadiyatan hadiyu min albaadiyati baadiyaha uga keeni jiray oo waxyaalaha baadiyaha laga helo ama subaga leh ama caanaha leh ama maqaarka leh ama dhawarta leh ayuu keeni jiray fa nabiyu markuu galabtii caraabayo yujahizuhu nabiyu nabigaa qabanbaanin jiray oo nabiga hadiyadiibu ukeenaye ninka markaas si abaalgud buu siin jiray intuu asagana wii magaalo laga heli lahaa iyo wuxuu siin kara timirtii iyo rodobkii iyo dharkii iyo tuskuudubu rido ayuu ama bixin jiray yujahizuhu nabi baa qabanbaalin jiray idaa araada markuu zaahir doono an yakhruja inuu baxo markaa saasaa calaaqadaas wanaagsan iyo hadiyadaa isdhaafsanayeen baa udhexaysay faqaala nabiyu sala allah alay slam ba wuxuu yidhi ina zaahiran ninkan zaahir yidhaahdo baadiyatuna waa baadiyahanagi wanaxnu anagana xaadiruuhu reer magaalkiisii nahay baadiya iyo beled waa isku baahan yihiin ninka baadiya noo fadhiyo weeye annagana magaalada nu fadhinay bu nabig sal alay slam waa isku baahannahay wa kaana sal la alay slam wuxuu aha kii jecel aad buu u jeclaa ninkaa zaahira wa kaana rajula nin buu ahaa damiiman suura xun damiim iyo damiim baa jirta damiimku waa xagga akhlaaqda sifaatka ah, eh, eh, ah, asifaat alkhuluqiya ayaa damiim bidaal la akhriyaa akhlaaqda xun beenta iyo muxuu ahaa eh, namiimada iyo waxaas yaa waxaa la dhahaa damiim laakiin damiim deel haddii la akriyo waa agga sifaat alkhaliya wey abuurka wey xooga waa suuradiisa ma suura fiicnan ma qurux badnayn ayaa loo jeedaa ayib faataahu nabiyu nabiga calayh salaam baa u yimid yowman maalin wa huwa yabiicu mataaca alaabadiisa uu keensan asagoo suuqa ka gadgadanayo ayaa nabiga u yimid markaasuu faxtadanahu isku duubay nabigu min khalfihi gadaal wa huwa laa yubsiru asagoo arkayni intuu gadaal oga yimi isagoo arkayni nabiga calayh salaam baa u yimi waanaya ninkii zaahir ahaabuu yaa saa nabigaa isku duubay sala allah alay wasalam nabigaa isku duubay gadaal adoo sii jido haddii lagu qabto ka waran warwaay warwaay warsida warsida badiho luquntii waa soo dadbi faqaala wuxuu yidhi man haada waayo ruuxan igu dhegan warwaay arsilni isiida ayuu yidhi faltafata waa fiiriye waa milicsaday wejigii umusaa yidhi markii dambe facarafa nabiya nabigii buu aqoonsaday inuu rasuulka yahay calayhi salaam fajacala wuxuu gudagalay nasiibkiis nabiga calayhi salaam baa xabadka ku haya markaasuu wuxuu gudagalay hadduu arkay nabiga inuu haysto laa yalu inuuna ka maaratay gaabinaynin laa yalu inuuna ka gaabinaynin asagana inta tabartiisa maa alsaqa inuu dhajiyo dahroo dhabarkiisa bisadri nabiyi nabiga xabadkiisa asagana waa isku sii dhajiyay nabiga hadduu arka inuu yahay sala allah alayh wasalam barakadii nabiga calayhi salaam baa yuu haystaa ileene markaasuu isku sii dhadabjiyey oo garab dhabarkiisa nabiga kusii nabay oo kusii nabay oo la sii raacay laa yallow yallow inuuna ka gaabinaynin maa alsaqa ilsaaquhu dhajintiisa dahrow uu ku dhajinaayo bisadri nabi nabi xabadkiisa inuu ku dhajinaayo kama gaabinine waa ku dhajiyey xiina goortiibuu kusii dhajiyay asaguna carafa uu u gartay inuu rasuulullaahi yahay waa axabadka sharafta badan ku haya sala allahu calayh waaalih wasalam fajacala anabiyu sal slam yaquul kaftankii baa sii socday marka kaftankii buu galay markaasuu nabiga ka hore kaftankaa hore wuxuu ahaa ficil buu ahaa qabashadan la qabanayo waa misaaxu ficli wey haddana qowl buu u bedelo nabigu yaquulu wuxuu yidhi man yashtarii hada alcabda addoonkaygaa iga gadanaya waa manaadiyey nabiga alay slam war addoonkaygaa iga gadan faqaala wuxuu yidhi ninkii asaga ahay zaahira ma caroonin yaa rasuul allah rasuul allow idan haddaad suuqa igeysatay oo idnaadisay wallaahi baan ku dhaartaye tajidunii waxaad heli doontaa kaasidan inaan raqiis ahay ninkaygan foosha xun wax yar baa laysaysanama waaman baariba wax waa artay iga gadani ma laha nabi allow kaasidan baad noqonayaa faqaala nabiyu markaasuu nabiga calayh salaam ku yidhi laakin cinda allaahi ilaahay agtiisa lasta bikaasidin raqiis kuma tihid ma baarsanid ilahay agtiisa aw qaala anta adigu cind allahi ilahay agtiisa haalin qof haali aha tahay kaftankii waxa laga helay fiir kaftankii zaahir meeshuu ka helay fiiri cind allaahi haalin ilahay agtiisa inuu qaali yahay ehlulkhayr ehlulfadli yahay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa eh, ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum acmaalikum acmaashiibuu ilaahay fiirinaya subxaana qalbi wanaagaadi iyo iimaankaadi iyo maxabatuka lirasuulillaahi qaali baa tahay baa yidhi raqiis ma tid taasuu la caraabay galabtii asagoo guulaystay radia allahu canhu wa ardaa baabu wuxuu ku saabsan yahay maa jaa wuxuu ku soo arooray fi sifati kalaami rasuuli illah qaala xadaana cabdu bnu xumayd qaala xadaana muscab bn miqdaam qaala xadaana mubaarak bnu fadaala can alxasan اlbisriyi qaal atat cajuuzun cajuuzaa timid carabtu haweenayda duqowdada cajuuza dhahan haweenka laakiin soomaalida ayadoo iyadoo weyn hadda cajuuza la mari karo way ka caroonaysaa marka cajuuz waa waa eray carabi ah macnaha waxaa loo jeedaa qof dhacanahu sinu da'du ay taabatay atad cajuuzun haweenay weyn yaa ila nabiy nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam ayagoo isku qiraayana waad arkaysaa qur-aanka alidu waana waana cajuuz waa tii lahayd faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allow udcu llaha ilaahay ii bari an yudkhilna janna inuu janna igeliyo inuu ilahay janna igeliyo ilahay ii bari dadkaa nabiga na noola alayh salaam nasiib buu ilahay fursadaha ma dhaafi jirin nabi maxamed maanta haysataa ducadiisa la aqbalayo ilahay bari faqaala wuxuu yidhi yaa uma fulaan uma fulaana hebel ah, hooyadiisay ina aljannata jannada laa tadkuluhaa ma gasho cajuuzun habar jannada habar ma gasho qaala fawallad markaas ay tabki ayay ooyeyso ayadoo hoogeysanaysa maa gacanta ku odata cararaysa ayay geysatay faqaala markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi ahbiruuha ka daba tagoo ku dhahaa أنها لا tadkhuluhaa ma gelayso jannada walxaal hiya cajuuzun habar ay tahay in allaha tacaala alla yaquulu wuxuu leeyahay inaa ansha'naahunna inshaaan waan abuuraynaa waan hagaajinaynaa hagaajin dib u suubin weeye fajacalnaahunna waxaan ka dhigaynaa abkaaran bikaarooyin curuban isdaalee curuban rag jecel oo atraaban isku daah curub oo haddana isku da'ah saddexiyo soddon jir ayagoo ah gashaantimo wada ah ayay jannada gelayaan marka dib baa lagu habeenaan ugu weshadgelini oo adigoo habarnimada lagaa saaray habar maxay cuni kartaa maxay cabi kartaa maxaa shahwo dareemi maxaa ka raaxo heli kartaa aakhrada in raaxaystaa la rabaa jannada raaxa loogu talagalay saddex iyo soddon jir adigoo ah gashaantina ah ayaa jannada gelaysaa weeyaan ogaada iyadana waa loo bishaareeyey baabu maa jaa fii sifati kalaami rasuuli marka janno ma gelaysana waxaa laga wadaa da'daasi habarnimada kuma gelaysaa la wadaa ee waa dib baa loo hagaajinaya baabu maa jaa fii sifati kalaami rasuuli fi shicr hadalka nabiga uu ku hadli jiray shicirka iyo gabayga gabayadii lasoo qaadqaatay iyo erayo mararka qaarkood nabiga uu ku hadlay oo qawaafi iska yeeshay isagoon u qastin sala allah aleyh wasalam iyo erayo uu soo qaadi jiray nabiga calayh salaam oo ay shucarada ku hadleen indaba hicirka sidiisaba waa hadalka oo kale hadalka caadiga ah buu shicir ka mid yahay hadalkan caadiga ah hadduu qabiix yahay qabiixna waa leeyahay wax xun wax fiicanna waa leeyahay sidaasoo kale weeye shicirku iyo gabayguna mid wanaagsan oo maarata eray fiican oo run oo xikmad leh ina min ashicri laxikma waa leeyahay ku diinta lagu gargaarayo ku shareecada iyo sharciga lagu maaratay xifdinayo intaba waa leeyahay mid qabiixahoon wanaagsaneyn oo shirkiyaad iyo ghuluw iyo muxuuha ibtidaac iyo dad lagu caayo iyo waxyaala noocaas oo kala wata oon la ogoleynna waa jiraan kiisa fiican marka xikmo wey xadaana cali bnu xujr qaala xadaana shariik bn cabdilah can miqdaam ibni shurayxin can abiihi can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri qiila lahaa waxaa lagu yidhi caaisha hal kaana nabiyu nabiga ma ahaan jira calayh salaam yatamaalu kii soo qaata bishayin wax min ashicri shicir ka mida yatamaal yani shicir dad kale ay ku shicreen ay ku gabiyeen nabiga calayh salaam ma soo qaadan jiray tusaale ahaan iyo miaal ahaan qaalad waxay tihi kaana yatamaal wuxuu soo qaadan jiray bishicri ibn rawaxa cabdullahi ibn rawaxa shaacirkii nabiga calayh salaam sida xasaan iyo kacb iyo shucaradii nabiga ahaayeen ayuu nabiga calayh salaam soo qaadan jiray wayatamaal wuxuu kaloo soo qaadan jiray biqowlihi hadalkiisa wayatiika bilakhbaari man lam tuzawidi yatiika bilakhbaari wararka waxaa kuu keeni man qof aada lam tuzawidi zaad siinin qof aadan xoolo siinin baa warka kuu keeni suuqaan ka imaado maanta waaasa ka dha waxaa la yidhi saa iyo saa lacag intaasiisa wararka iisoo aruurin maada dhihin waa xikmad wayatiika intan dambe wayatiika bilakhbaari man lam tuzawidi ma laha cabdullahi bin rawaxa ma laha ee ninka la yidhaahdo darafa binu cabd darafata bnu cabdi mucallaqadiisa ay ka mid tahay satubdi laka alayaamu maa kunta jaahila wayatiika biakhbaaru ma lam wayatiika bilakhbaari ma lam tuzawiji ma lam tuzawiji yatiika waxaa kuu keenaya bilakhbaari wararka ma lam tuzawiji qof aadan sahay siinin ama xoola siinin qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiyin qaala xadaanaa sufyaan thawri can cabdilmalik bni cumayrin qaala xadaanaa abu salama abu salamata zuhri ibn cabdiramaan bn awf abdiaman bin awf baa dhalay can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal sl nabig wuxuu yidhi ina asdaqa kelimatin kelimo midda ugu run badan qaalaha shaaciru nin gabyaa ah uu ku hadlay kelimatu labid labid ninka la yihahdo ibn caamir shaacirka ahaa saxaabiga ahaa kelimadiisi weeyaan wuxuu yidhi alaa kullu shayin shay kasta maa khala allaha ilaahay ka soo haray baailun zuulaya weeye kullu shayin haliku ilaa wajhudo kale weyaan hay kaloo shay kasta oon ilaahay ka soo haaray ilahay laga reebay khalaadu ila waxay ka mid tahay aadaatu istinibi kama taala iyo caddaa iyo xashaayo maa khala allah wax kasta oon ilaahay aan ahayn baadilu kii zuuli weeyaan wax kaloo lagu fasira calaa kulli shayin wax kasta oo maa khala llaaha ilaahay sharcigiisa iyo muraadkiisa khilaafsan baailun baail wey wakaadaa wuxuu sigay umayatu ibn abi salt an yuslima inuu islaamo hadalkii nabigu alay slam umay bnu salt nin shaacir u ahaa shicirkii jaahiligi qabla islam ayuu nin shicir badan buu ahaa shicirkiisana tawxiidka iyo rububiyada ayuu aad oga hadli jiray iyo ilaahay sifaadkiisa marka haddii uu diinta ay timid naamuna islaamina gaalnimu ku dhintay marka wuxuu ku dhawaaday shicirkiisa inuu ku islaamo kaada umaya bin abi salt an yuslima marka beytkaa shadrigiisaasi alaa kulu shayin ma khala allaha bailun wa kulu naciimin laa maxaalata zaa'ilun intaasaa xoogoo lagu haystaa nicmo kasta way zuuli nicmada aakhraa jirta oon zuulaynin baa la yidhi laakiin adduun buu ka hadlayaa la dhaho adduunyada nicmadeeda way zuulaysaa xadaana mxamed bn muhn alcanasi qaal xadaana mxamed bn jacfarin qaal xadaana shucba can aswad bn qays can jud bn sufyaan albajali qaala asaaba xajarun dhagax baa wuxuu asiibay usbaca rasuulilah farta nabiga alayh salaam waa ku turaanturooday wuu ku guftay dhagax buu nabiga alay slam ku dhuftay markaasay fadamiyat way dhiigtay damiyat ism farti baa dhiigtay oo dhiig baa ka yimid faqaala nabigu wuxuu yidhi hal anti ilaa isbucun damiiti wa fii sabiili اllahi maa laqiiti hal anti ma wax kaloo tahay ilaa isbucun ama usbucun ilaa usbucun farun baa tahay fartaasoo damiitii dhiigtay wa fii sabiili اllaahi jidka ilaahay baadna ku sugan tahay maa laqiitu ama fii sabiili اllaahi buu ahaaday maa laqiitu waxaad la kulanto waxaad la kulanto o dhanna fii sabiil lahi kol adoo khayr ku jira jihaad ku jira xaj ku jira dalabulcilmi ku jira intaa khayrka ku socota wixii kusoo gaaro dhanba fii sabiili lahi baad ku jirtaa oo dhiiggaas iyo nabarkaa iyo waxa kusoo gaaro dhanba ajriya thawaab baad marka waa hadal muqafa oo kaafiyadii eeshay ooma qastin nabiga calayh salam wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaqii lah shicir nabiga calayh salaatu wasalaam lama barin laakiin ereyga uu ku hadlay baa markaa wuxuu u ekaaday hadal hadal kaafiyaysan oo laba shadri leh ayuu noqday qaal xadaana ibnu abi cumara qaal xadaana sufyaan ibnu cuyayna can aswad ibnu qaysin can jundub bn cabdillaahi albajali naxwa xadika wax lamida ah. qala xadaana moxamed ibnu bashaar qala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan qala xadaana sufyaan ibnu saciid athawri qaala xabaana abu isxaaq asabeeci can ilbara bni caazib qaal qaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi bara binu caazib buu la hadlayaa afarartum ma cararteen can rasuulillaahi rasuulka ilaahi ma ka cararteen calayhi salaatu wasalaam yaa abaa umaara kunyadii eh, albara bn ai kunyadiisa wey abu umaarow maalintii xunayn qaswatu xunayn ma ka cararteen nabiga alayh salam markaad jabteen faqaala wuxuu la cumuumkaa aad u hadlayso sax maaha ma cararteen lama wada cararin ah, saxaabada o dhan intay carareen nabiga meel cidla lama dhigin la wallahi baan ku dhaartee maa wallaa ma carin rasuulullahi horta dadka cararay rasul kuma jira alaysa ma carin walaakin walla waxaa cararay sarcaanu naasi dadka ku wada degdega sarcaan ama surcaan midka tidhahdaba dadka ku wada degdegay ee marka horeba dagaalkii oon taagtiigii la hagaajinin oo qaabkii loo dagaalgeli lahaa aan la diyaarinin oo nabiga alay slam uu yidhi dagaalka ha bilaabin ilaa aan inii imaado qaswatu xunayn markii maka lasoo qabsaday toban kun iyo weliba laba kun oo mudalaqatu fatxi ayay ahaayeen toban kun iyo weliba laba laba iyo toban kun bay ahaayeen marka waxay qiirsanayeenba ma lahaba wa xunaynin id acjabatkum karatukum waa ka ilahay ka sheekeeyey subxaana waxaa cajab geliyey badnidoodii oo waxay islahan wax maanta ino hor istaagi ma laha marka nasriga iyo guushu xagg alle ka timaadaa wama nasru ila min cindi illah guushu xagg alle ka timaadaa marka rag dhalinyaroo degdegaya unbaa dagaalka si habqana si habqanay u galeen talaqathum waxaa ka hor timideenna hawaazinun nimanka reer hawaasin nimankaa degi jiray meesha la yihahdo daaif iyo jiciraani iyo meelaha degi jiray reer hawaasin owdaas ayaa waxay kala hortageen binabli leb niman dagaadyahana oo shiishyahana way ahaayeen meel toga intay u galeen maarta un cayrka lagaga dhigay wa rasuululahi sal lahu alay waslm nabiguna calaa balati baqashiisii buu saaran yahy faraska iyo baqashu baqasha ka socodgaaban aad bay socodgaaban tahay dagaalka iyo fari iyo karina kuma fiicna laakiin nabiga mutawakil cala allah buu ahaa alayhi salaatu wasalaam faraskiisaasu ka watay baqalkiisaasu ka watay baqal baqashu waxaad og tahay faraskii waxaa iska dhalay dameer iyo waxaa iska dhalay faras baa iska dhalay calaa baqlatihi baqashiisii nabiga duldul baa la dhihi jiray baqashii dulduleed waa abu sufyaan ibn اlxaari ibn cabdilmualib ninkaa la yidhaahdo oo nabiga ilmaadeen ahaayeen abu sufyaan ibnu xarbigi iyo banu umayada aha ma ahee kan banu hashim weeyaan ibnuxaari bin cabdilmualib ilmaadeer wey nabiga alay slam abdullahi bin cabdilmualib iyo xaari baa walaala ahaa aakidun wuxuu hayaa bilijaamiha baashaasi baqashaa keenaheedii iyo xakamaheediibuu saa u hayaa inay la orodo nabiga gaalada la dhex gasho u diidan yahay halkan maaratay eh, koorahana waxaa haya cabaas oo nabiga adeerkiis ah wa rasuululahi sal slam yaquul nabigana wuxuu leeyahay wixii saxaabadii intoodii badneed ee dhalinyarada ay dideen ayuu nabiga intuu gaaladii sii dhex galay wuxuu leeyahay ana nabiyun laa kadib ana bnu cabdilmualib anigu nabi baan ahay laa kadib beenna maaho saad u malayseen aad u sheegteen been ma sheegaayo nabi xaqaan ahay rasuula saaxib mucjizaat albaahira aayaad waaweyn baa lagu maaratay garab taagan yahay oo xujo oo tusaaya nabinimadayda ana bnu cabdilmualib ina cabdilmualib baan ahay shajaacada nabigu muujinaya oo yaasiin muuqanaysa ina cabdullaahi buu ahaa nabiga aabihi cabdullahi baa dhiji cabdilmualib awogiis buu ahaa aabihiis isagoo dhallinyaraa buu dhinto lababa aqooninba laakiin carab waxay taqaanay qolo walbao caraba waxay taqaanay cabdilmualib bay taqaanay oo ina cabdulmualib baa nabiga loo yaqaanay marka magacii mashhuurkaabuu nabiga ku dhawaaqaya geesinimadiisa fiiri sala allahu aleh ali wasalam ina cabdilmualib baana ninkii raba waay kan wey markaasuu nabiga alayh salaam saxaabadiisii u dhawaaqay waa isku soo imaadeen guushii markii dambe saxaabadii baa qaanad ilahay nasrigii muslimiinta usoo dejiyey waa kay carada tuuray rasuulka alayh salaam ee caradii uu tuuray tuuraddaa uu nabigu tuuray waxaa la socotay tuurma alle wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama gaaladii markaa indhahay ka wada gashay mid walbaba markaasay deenna iyaa baaba'een oo carara iyo wax lala hela iyo wax dhaawacma shaahat ilwujuh waa kii dhihi jir rasuulka sala allah alيh wasalam qala xadaana isxaaq ibnu mansuur qala xadaana cabdالrazaq qala xadaana jacfar ibnu sulayman qala xadaana haabit ibn aslam albunani can anas bni maliki ana nabiya sal اllahu alيh ali wasalam dakhala makata makuu galay fii cumrati اlqada cumrat اlqada waa cumradii sanadkii toddobaad ee hijrada dhacday sanadkii lixaad buu isku dayey waxay gaalada maka haysato waa loo diiday waxaa la yidhi sanadka noqo sanad dambe soo imow qadiyadii iyo heshiiskiibaa wuxuu ahaa sanadkii dambe sanadkaasaa cumratulqada loo bixiyey wabnu rawaaxa cabdullaahi bnu rawaaxana yamshii wuxuu socdaa bayna yaday hortiisa markuu nabigu maka gelaayay waxaa hor socdaa cabdullahi bnu rawaaxa oo shaacira oo gabayga taa u tuuraya wa huwa yaquulu wuxuu leeyahay khalluu bani lkufaari can sabiilihi alyawma nadribkum cala tanziilihi darban yuziilu lhama can naqiilihi wayudhiru alkhaliila can khaliilihi sidaanu leeyahay khalluu baneeya bani lkufaari ya bani lkufaar gaalo iyo waxay dhaleenow can sabiilihi waddada nabiga banneeya alyowma maanta nadribku ina garaacaynaa calaa tanziilihi baan igu garaacaynaa degidiisa uu nabigu soo degay maka ama calaa tanziilihi qur-aanka dejintii lagu dejiyey oo na amraya inaan inala dagaalanno yaan inagula dagaalamaynaa darban garaac baan ina garaacaynaa yuziilu eh, zuuliya oo qaada alhaama madaxa iyo maskaxda can maqiilihi meesha ku fadhiyey yani garaac maskaxdaiga madaxa meesha ku fadhiga qaada ayaan seef inagu qaadaynaa wayudhiru lkhaliila saaxiibkana argagixiyo oo ka argagixiya can khaliilihi hilowsiiya dagaalka markuu dhaco oo iltixaamulxarbi u dhaco buyubaayiq inagu dhaco jabtaan ood kala caawirtaan saaxiib wax garan inaguba jiro wey wayudhiru lkhaliila saaxiibkana uu halmaansiiyo can khaliilihi khaliilkiisa faqaala lahu cumar baa wuxuu ku yidhi yabna rawaaxa cabdullah bna rawaaxa bayna yaday rasuuli illaah ma rasuulka ilahi hortiisa alayhi salaam wa fii xaram illahi xaramka ilahi oo maka ah yaa taquulu shicra shicir qaadaysaa faqaala sala allah alay sl nabiga wuxuu yidhi halli canhu yaa cumar cumar ow iska daa faraha ka qaad maanta dhaakadhaaka iyo gabay iyo iska ceri rageed waa loo baahan yahay in afka la iskaga reebo falahiya abyaaddaa shicirka ee uu qaaday yaa asracu ka degdeg badan fiihim gaalada gudahooda xanuujin iyo walbahaarin iyo xanuun oga degdeg badan min nadxin nabli leeb lagu firdhiyo leeb lala dhaco waxaa oga xanuun badan oga degdeg badan gabayga iyo erayadaasi mahadhada ah erayada mahadhada ah ayaa oga darane xadaana cali bn xujrin الsacdi qaala xadaana shariik can simaaq ibni xarbin can jaabir bn samurata qaal jaalastu nabiya nabigaa la fadhiista alayh salaam akara wax ka badan min miati mara boqol jeer ka badan baa nabiga la mujaalasooday oon la fadhiistay sala اlah alay slam nasiibkiisa fiiri wa kaana asxaabuhu saxaabada nabiga waxay ahaayeen yatanaashaduuna kuwa isku gagabya ashcra shicirka gabayadii baa lasoo qaadqaadi jire oo laga gabayi jiray wayatadaakaruuna waxay ka sheekaysan jireen ashyaan sheeyaal min amri ljaahiliya waxyaalihii jaahiliyada ay samayn jireen foosha xumaa asnaamtii iyo wixii caabudeen iyo qaarkood timir intay ilaah ka dhigtaan haddana in ka goosan iyo waxaasaa deen inti laga sheekeeyo wahuwa saakitu nabigan waa iska dhagaysanaya waa aamusan yahay wa rubamaa tabasama macahum marka iyaga ay qoslaan ay warriyeya dhahaan nabiga asaga waa muusan jiray riwaayo kale ilan cadaysay nabiga calayh salaatu wasalaam marka waa aamusan yahay markaasay wayadxakuuna qoslayaan wayatabasam nabiga isaga oo muusan marka waxyaalaha isagaa idhaawryaa miyan waaleen caqligooda xaggeen jiray waxa markaan samaynayna intay dhahaan qoslaan ayuu nabiga muusoon jiray sala allahu alayh waalih wasalam <clears throat> shaahid waxaa weeyaan yatanaashaduuna shicra gabaygaasay qaadaya nabigoo dhegaysanaya waxbama yeelin marka shacirigu hadduunan waxbaba dhibaato lahayn oo aunan wax caqiidada dhaawicinan ahayn akhlaaqda iyo dadkana uuna dhaawacaynin waa hadalka caadiga oo muu la mid yahay bale qaarkiis xikmad iyo faa'iidaba ku jirtaba qala xadaana aliy bnu xujrin qala xadaana shariik bn cabdilah an cabdilmalik bni cumayr an abi salamata an abi hurayra can nabi sal slam qaal ashcaru kalimatin kelimo midda ugu shicirsan oo shicirka faa'iidadiisa ee sidqiga runta ah ugu run badan baa laga wadaa ashcaru asdaqu kalimatin takalamat biha alcarabu carab ay ku hadashay kalimatu labiid labiid kelimadiisii weeye uu yidhi alaa kullu shayin wax walba oo maa khala allah alla ka soo haray baaطilu waa zuuli adduunyadan xadaana axmed bn maniic qaala xadaana marwan bn mucaawiya can cabdillaahi bn cabdiلraxmaan aaa'ifi can camar ibni shariidin can abihi aabihiis qaala wuxuu yihi shariid kuntu ridfa nabiy nabiga fangalkiisaan ahaa gaadiidkuu nabiga saaraaaan gadaal ka saaraawe faanshadtuhu waxaan ku gebiyey miata qaafiya toban bayd toban bayd baan qaaday oo min qowli umayat bn abi fi umaya bin abi sabt ninkii dhihi jiree banu haqiif toban bayd boqol bayd mia boqol bayd oo shicirkiisi kamid a anoo nabiga ka dambeeya nabiga maqashiinaya ku dulgabyaayey kulamaa anshadtuhu baytan markaan bayd aan ku gabyo oon akriyaba qaala li nabiyu nabiga wuxuu igu dhahayey ayuu dhahayey yani zid weeyaan hida ziyaadi balwad balwad walwad ilaa boqol laga gaarsiiyey xataa anshadtuhu ilaa aan ka gabyo oon ka gaarsiiyey miatan boqol bayd yani bayta boqol bayd baan gaarsiiyey faqaala nabiyu sal l slam wuxuu yihi intuu la yaabay in kaada layuslim wuxuuba sigay ku dhawaaday umaya bin abi saltin inuu islaamo inuu islaamo ku dhawaaday hadallada uu ninkan ku hadlaye tawxiidka ah iyo sida uu ilaahay subxaana watacala waxdaaniyadiisa iyo sifadiisa iyo xataa uluwiis culuwigiisa sarayntiisa intaba waa ka hadlay marka inuu islaamobu ku dhawaadayba laakiin looma qadarin looma qorin qala xadaana ismaaciil bn muusa alfazari wcali bn xujrin sacdi wlmacna waxid qaala xadaana cabdiraxman bin abi zinaad can hishaam bn curwa can abiih can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasulu lah sal slam wuxuu ahaa yadacu lixasaan bn haabit xasaan binu haabit shaacirkii shacwarada nabiga ugu daraa wey markay intay gaalada cay usoo diraan lala xanuunsado ayuu dhihi jiray yaa u jawaaba cabdullah bin rawaxa isku dayey ninka la yihahdo kacab binu maalik baa isku dayey xasaan radia allahu canhu marka markuu gebiyey nabiga waa ku qancay sala allahu alah ali wasalam ah, aad ba ugu qancay weliba isagoo yar dhaaka dhaakoon buu yimid oo carabka intuu soo bixiyey saa uba bixinayoo leh libaax kayn ka soo baxay kayn hawd ka soo baxay oo seynta isla dhacaaya yaa maanta u yeedheen buu dhihis yaa maanta u yeedheen marka waan kala jalayaa buu ka wadaa marka nabiga calayh salaam baa wuxuu dhigi jiray mimbarkiisa waa karaameynaya fi lmasjid masaajidka loo dhiga mimber yaquumu caleyh markaasuu ku istaagaya qaa'iman xaaluu taagan yahay yufaakiru wuxuu ka waramayaa fakriga iyo faanka nabiga alayh salaam yuu ku faanaya yufaakhiru can rasuuli illah yufaakhiru macnaha wuxuu ka sheekeynayaa nabiga calayh salaam mafaakhirtiisii iyo ammaantiisii yufaakhiru wuxuu ka sheekeyn mafaakhirtii nabiga iyo ammaantiisii ayuu ka sheekeynaya aw qaala wuxuu yihi yunaafixu wuu difaacaya difaacaya waxay soo sheegeen buu ka difaaci nabiga mafaakhirtiisa iyo ammaantiisina waa muujinayaa can rasuulillahi buu ka difaacaya sal slam cadowa ويقول wuxuu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha ilaahay yuayidu xasana xasaan wuu xoojini biruuxi lqudus malkuljibriil ayuu ku xoojinayaa maa yunaafixu intuu difaacayo aw yufaakiru nabiga ammaantiisa uu faafinayo can rasuuli illaahi sala allahu alayh alih wasalam marka ammaanta nabiga calayh salaam iyo mufaakara mufaakirta nabiga iyo ammaantiisa in la ibraaziyo oo la dhaho wax maxduura kuma jiro oo dhib ah haddii quluwi aad iska ilaaliso ifraad iyo tafriid lama ogolo mar walba shareecadeenna wasadkaasi ku soconaysa markay gabadhii tiri wafiina dubaanka garaacaysay nabiga uu dhegaysanayay inta hore ee gabay ahaa o dhan wuu iska dhegaysanayay markay tiri wafiina nabiyun yaclamu maa fii hadin ay ku dartay wuxuu yihi jooji quulii maa kunti taquuliina bu yii nabi waxaa nugu jira berri waxaa dhici doona xataa sii garan ayay tiri ah, qaybkana ilahi baa garan kara subxana watacaala jooji jooji bu nabi alay slam lama ogola marka in guluwi lagu dhaco laakiin wixii kale ee nabiga sifaadkiisii uu mudnaa ee uu lahaa ah sala allahu alayh waalih wasalam in lagu sheekeeyo way bannaan tahay wayna fiican tahay qaala xadaثana ismaaciil bnu muusa wcaliy bnu xijrin qaala xadaثana ibn abi zinaad can abihi can curwa can caaisha can الnabi sal slam mila xadiidkaas kaa hore muu mutaabicinaya wallahu aclam bilahi towfiq sala اllah wslm ala nabiyina mxamed